هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله إلهي سبحانه وتعالى بمهندس كله mar labaad nagu kulansiiyey beyt ka mida min buyuutihi subxaanahu wa tacaala masaad la socotaan mu'tamarku wuu inoo dhammaaday culimmaduna waxay soo mareen gobollada waddanka intooda badan muxaadaraad kala duwanna waa ay ka soo jeediyeen jazaahum allahu khayran waan u ducaynaynaa juhdigaas culimmada iyo imaanshahaas noo yimaadeen khayr ilaahi subxaana wa tacaala ha siiyo culimmadii waynoo joogaan wayna soo laabteen waana anbabax insha allahu tacala waa bixi doonaan sidaa daraaddeed ayaa codsi ka yimi dadweynaha intooda badan ay soo codsanayeen sheekha in uu mar labaad muxaadaro uu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 كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله إخوتي في الله رب سبحانه وتعالى بما هذا بنصنا أولا وآخرا إلهنا سبحانه وتعالى نعم كفرها بدنا نومنا يستي كوا كشكري إلهي سبحانه وتعالى هنقل انت كدب إخوتي في الله كلمات كيغا هذا عاوة عن ربع عجالة سيدك دقا ماشا أن أيرتا تابتا أن أوضا كوضا قاضنا waa qurbaha iyo dhibaatooyinka u leh haddaan soo koobo macnaheedu waxaa wey shay aada og tahay oo lagaaga warramay buy maxaa yeele dadkiina halkan jooga hadda qurba iyo dhibaatada uu leeyahay aad baad u ogtihi imisaa qof laydinka dilay imisaa qof laydinka xidhay imisaa carruur fasahaaday imisaa reer burburay imisaa waraaqla'aan iyo sharcila'aan la dhoofila la safrila imisaa reerahoodii ka soo maqan imisaana ehelkiisa aana arag qurbo waa kaas wey nin kasta marka wuu ka dharagsan yahay idan shaygaa taqaanaga oon lagaaga warramay wey shaygaa taqaanaga oo lagaaga warramo marka waxaan rajaynayaa dhammaantiin qurbaha south africa idinkaa u xog ogaalsan waxaan u malaynayaa inaad maarata u hangaltaageysaan meeshii gaaladii cadcadayd ay jireen iyo xaggaas qurbaheeda iyo qaabka ay tahay marka qurbuhu waa mid kamidda aad ah joogtaan saa darteed wax cusuboon idiin sheegahaya male qurbuhu waa dhul aada garanaynin dad aada garanaynin cimilo aada garanaynin adyaan iyo maaragtay caadaad iyo dhaqamo kala duwan geedo iyo dhirto dhan maarata waxaasoo dhan oo ka bedelan idan shay kasta wuu kugu cusub yahay shay kasta wuu kaa hiilinaya wax kula jeela ma jirto iyo system iyo nidaam iyo andimo jirta dowlad iyo wax intaasoo dhan oo kuu wada cusub wey waa qurbo wey hariib baad ku tahay dhulkii baad hariib ku tahay dadkii baad ariib ku tahay sistamkii iyo qaabka loo noolaanyaa hariib baad ku tahay andimadii meesha ka jirtay baad hariib baad ku tahay cimiladii iyo dhirtii baad hariib ku tahay waxaasoo dhan shaqadii iyo qaabka loo shaqeeya maarata hariib ku tahay hataa iska daa wax kale hataa tawqiidka iyo maalinkii habeenkiibaa qaabkaad taqaani aan ahayn mar habeenkiibaa badanhayo baa yaraan mar maalinkiibaa badanhayo habeenkiibaa yaraan maada soo baran arrintaas waxaasoo dhan hariibbay ku wada yihiin idan intuba waxaa weyaan culays bay noqonayaan intuba waxaa weyaan waxbay kaa goynayaan wax ku taageeraya intuba midna kuma jiraan waxaan jeclahay intaana aana qurbaha iyo dhibaatada uu leeyahay aana taabanin inaan wax yaroo hordhaca laba xadiid keliya inaan idiin sheego labadaa xadiid waxaan ooga dan leehay gogoldhac weeye iyo hordhac mid waa ka qaacido wey iyo xaqiiqa had iyo jeer qofka muslimkaa inuu maskaxdiisa ku soo celceliyo meel kastood ku noosha qurba iyo iyo khayro qurbaba in xaqaa'iq aa la mari wey ama xaqaa'iq jirta wey oon marnaba aana ku gafaynin wey inuu qofka muslimka had iyo jeer rumayntuu rumaysan yahay kasakow maskaxiyanna inuu ku celceliyo abdaytan uu ka dhigo weeyaan xadiid xadiidna waxaa weeye qurbahan asbaabahan u nimid ee loo yimid amaaba loo soo kala horreeyo ama south africa joog ama yurub joog ama america joog ama austraaliya meel allaaliya meeshaa doontay qurbaha ka joog sababka qurbaha loo tegay wuxua waa adduunyo wey adduunyana qurba loo kacaya orod la ordo inaan lagu helaynin xoog la xoog badan yahay iyo dheer la kala dheeraada iyo orod la kala orday iyo actiifnimo la kala actiifsan yahay inaan adduunya lagu helin middaas ee adduunyadu way kale oo lagu helo inuu jiro adduunyo qaab kalea lagu helaa laakiin orod badanoo la sameeyey iyo shaqo badanoo la sameeyey adduunya laguma helo nacam sababihii bay ka mid tahay inuu qofku shaqeeyo oo ordo laakiin maarata macnaheedu maho haddaad in badan aad orado ama in badan aad waxqabatid inaad adduunye badan aad helaysid marka xadiidkaasna wuxuuna tusinayaa qaabka adduunyada lagu helo adduunyaduna helitaan inayna ahayn wax badanood heshay inay adduunya ahayn inay adduunyadu tahay deganaansho qanaaca rabbulcaalamiin uu kugu irsaaqay walow waxaad haysatayba haba yaraadee inuu qalbigaadu degan yahay oo dumaaniine aad ku nooshahay taasaa xayaatada adduunka ay tahy rasuulkeenna calayh isalaatu wasalaam xadiidka u horeeya waxaa maaragtay ka sugnaaday xadiid xasana sheekh albanina raxmat ullaahi calayhi kitaabkiisa jaamicu sahiir saxiixo jaamicu sahiirku ku xasanina akar min culimmadeen maaragtay ahlucilmigana ka badan ay soo saareen sida alimaamu albayhaqi kitaabkiisa shucab alimaan buu ku soo saarayaa kadalika alimaam abu cabdillaahi alxaakim kitaabkiisa musadrak buu ku soo saarayaa kadalika alimaam abu nucaym kitaabkiisa xilyat alawliyaa ayuu ku soo saarayaa kadalika intaa iyo kayrkood xadiidkaasna akar min saxaabi baa rasuul ka warinay sida cali bin abi aalib oo kale sida jaabir bin cabdilahi radi allahu tacaala canhuma sida sahl bnu sacd asaacidi dhammaantood raggaasoo dhan ee saxaabada rasuulkeennay ka warinaya xadiidkuna waa xadiid waxaa weye alimaam shiraazi kadalik kitaabkiisa alalqaab buu ku warinaya waana xadiid xasana wey xadiidka rasuulku wuxuu lehy calayh salaatu wasalaam ataanii jibriil baa ii yimid jibriil baa ii yimid waa risaalo iyo masaj uu jibriil waday wey rabbulcaalamiin baa u dhiibay nebi maxamed u sheeg baa xaqaa'iqdaas afarta ah nebi maxamed u sheeg baa nebi maxamed risaaladaa loo sheegayna risaalatun bay liummatii u tahy waxaa lagu yidhi nebi maxamed u jibriil u yimid wuxuu yidhi ataanii jibriil faqaala yaa muxamed cish maa shi'ta fainaka mayit cish maa shi'ta fainaka mayit waxbib man shi'ta fainaka mufaariq wacmal maa shi'ta fainaka majziyun bihi waclam ana sharafa almu'mini qiyaamuhu biاlleyli wacizahu istiغnaahu can الnaasi aw kama qaala calayhi الsalaatu wasalaam afartaa arrimood baa loo soo dhiibay jibriil nebi maxamed u sheeg bale waxaad ku tidhahdaaba nebi maxamed intaad doontay noolow geerin baa ku sugaysa oo macnaheedu ay tahay adduunyada wax kasta haddii laguu bulaaliyo wax kasta oo wanaaga haddaad heshid marnaba ma waarayso waad ka tegi waad dhimanaysaa mar haddiiba geeri ku sugayso oo dhul aabad ka tegaysa ay tahay aadaas kuu dhabar jabini wey oo wixii xalaasha un ka qaado sahay wey idan qaab sahayeed inaad ola dhaqanti baa lagaa nabi maxamed allah ma noolaanaysa marnaba si kastood u noolaatay waad ka tegaysaa idan innaguna waan ka tegayna middaa inaan maskaxdeenna aan gelino ayna u dhaqmin sida xadiidka mawduuca oo asxaabulmawaadiic ay ku dhaqmaan ay dhahaan maaragtay icmal lidunyaaka kaannaka taciishu abada waa mawduuc muftara cala anabiyi calayh isalaatu wasalaam waxaan waxba ka jirin u noolow oo u shaqaysa sidii weligaa adoon dhimanaynin waxba kama jirin waxaas waxaa weeyaan adduunyada waxaad ogu noolaata sida adoo berri teghayo idan cish maa shita fainaka mayid nabi maxamed baa lagu yii weliba satamuud lama dhihin waad dhiman doontaa lama dhihin mayid baa laga cabiri kaanama isagoo dhintay baa laga soo bimacnaa shayga imanaya ee xaqiiqada litaxaquqihi baa laga cabiray isagoo dhacay camal taa waa mid wey waa inaad ogaataan dhammaanteen waan rumaysannahay laakiin maskaxiyan inaan arrinkaa camaliyan u qaadano cish maa shita fainaka mayid inkastoo noolaanna waanu tegayna xaqiiqada labaad ee ku xigta wuxuua waxbib man shita fa inaka mufaariqu wax laaliy waxaad doonta adduunka jecelo waad ka tegaysaan xoolo caruur haween guryo waxaad doonta adduunka ka jeclow maalinkaad ugu jecladaad ka tegaysa ma jirto adduunyada nin isa soo diyaarinao dhahaya waxaygi waa dhammaaday diyaar baan geeri u ahay hadda ma jirto nin kastaba isagoo malafaadkiisii iyo xisaabaadkiisii aana kow joogin yaa la soo qabanaya idan waxbib man shita fainaka mufaariquhu waad firaaqaynaysa waad ka tegaysaaye waxaad doonta jeclo waa lagu yidhi idan waxay middaana naga fududaynaysaa adduunye jacaylka faraha badan aan ka ordayno ama caruur ha ahaato ama mansab ha ahaado ama adduunye ha ahaado ama dhul ha ahaado ama wuxuu doona ha ahaado si kastaad u jeceshaha waad ka tegaysaa idan waxba ha isku daalina jacaylku yuusan kula tegin jacaylku yuusan kula tegin waad ka dhaqaajinaysa adoo jecel baan lagaala tashanaynin oo lagu soo qabanaya midda saddexaad waxaa weeye wacmal maa shi'ta fainaka majziyun bihi waxaad doontay adduunka camala samee aakhira isagaa ka hor yaalla cid camalkood lagaaga abaalmarin lagaaga soo daymin ma jirto adduunka waxaad ku shaqaysad ma aakhira lagu soo hordhigi macnaheedu marka ay ka dhigan tahay war adduunka intaad joogta camalkaada hagaajisa wey mar hadduu abaalmaris u yahay wixii adduunkaad ku shaqaysta aakhira lagu soo hordhigi hagaajisa wey camalkaada wacmal maa shi'ta fa inaka majziyun bihi kaan baa lagu abaalmarinaya cid kale camalkood laguu abaalmarin maayo kii aad shaqaysatay baa adduunka ku hor yaalle waxaa weye camalkaada hagaaji wey midka afraada u dambeeye wuxuu ahaa qiimaha qofka bini aadamka uu qiimo ku yeesho waa intaad ilaahay xidhiirkiisa la leedahay waclam ana sharafa almu'mini qiyaamuhu bileyl baa qofka mu'minka sharaf wuxuu ku leeyahay xidhiirka alle uu la salaatuleylkii iyo cibaadada intaad alla xidhiir aada leedahay buu qiimahaada inu dhan yahay intaad alle aad ka fogtayna qiimo daridaada ba sii badanaysa idan sharaf waxaad ku leedahay iyo wanaag xidhiirka alle intaad hagaajinaysa waa rabbiga ku abuuray weeye oo ah xikmada lagu abuurayna inaad caabudi bu aha ee ma ahayn adduunya shaqaysigeed laguma abuurin adduunyadu waa taabicbu waclam ana sharafa almumini qiyaamuhu bileyl qiyaamka iyo salaatuleylka iyo khayrka aad samaynayso taasuu sharaftaada ku jira intaad alle xidhiirkiisa aad hagaajinaysa wa cizahu istiqnaau can innaas cizigaadana iyo qiimahadana wuxuu ku jiraa bini aadamka inaadan gacan u horsanin oo waxaad gacantaadu ay shaqaysay aad qudatid ood bini aadam aada gacanta hoos dhiganin ikhwati filah xadiidka xaqiiqatan xaqaa'iq weeyaan marnaba aan nagafayno idan inaan arrintaa isxusuusino oon xifdino baan aad u jeclaan laha xadiidka intaasaan kaga tegayaa kuma sii dheeraana si aan wakhtiga uga faa'idaysano xadiidka labaad ee ku xiga waxaa wey oo asna aan oga dan lahay mawduuca adduunyadan aan qurbaha u nimid adduunyadana usoo taraagga u soo khuduurada iyo arrimaha khatarta aan u marray oo halkan iyo caalamka meesha ugu dambaysa aad tagteen oo weliba in badanoo idinka idin ka mid a ah haddana ay weliba inay sii socdaan ay jecel yihin oy ka sii maarata taraag dheer ay ka sii galaan ama maraykan ama yurub ay usii kacaan laga yaabo in badanoo idinka idin ka mida ah inay ku jirto adduunyada inaan qaabkaa lagu helin ee sidan soo socotaa adduunyada lagu helaa marnaba orod badanoo la sameeye addunya laguma helo rasuulkeenna calayh isalaatu wasalaam waxaa ka sugnaaday xadiid saxiixa oo imaam tirmidi kitaabkiisa jaamicu sunan uu ku soo saarayo sheekh albaanina jaamicu sagiirka iyo sunan tirmidi qismi saxiix labaduba ku saxiinayo min xadiidi anas binu maalikin radi allahu tacaala canh laba nooc weeyaan qof mid saddexaad ma jirto qof adduunye ay la tagtay oo hamigiisao dhan adduunye ka dhigay iyo qof hamigiisa aakhire ka dhiga labadaa nolol wey bal labaduba mid kastaba dhegaysta rasuulkeenna wuxuu sheegay calayh isalaatu wasalaam man kaanat alaakhiratu hamahu aakhire ninkii hamigiisa ay noqoto xusuusta aakhiraa ku badan qabrigii buu xusuusanayaa sakaraatulmowdkii buu xusuusanayaa xisaabta qabriga iyo su-aalaha la weydiinbu xusuusanayaa qaab uu noqon doonuuse warhayno welwel ku haysa qabrigii baa laga soo saarhayaa maxshar iyo qiyaama lais soo istaajinayaa rabulcaalamiin baa lasoo hor istaajinaya jidka siraad iyo jahanamo buntadeeda baa lasmarinayaa darka nabigaa qaybna ay ka cabaysaa qaybna loo diidhayaa qayb jannada iyo xaggaasi u dareerhayaan qaybna cadaabkii u dareerhayaan qayb kitaabkooda midigta laga siin qaybna kitaabkooda bidix laga siin intaasoo hawlood oo arlada ka badan baa qiyaama iyo aakhiro jirta idan ninka hamigiisu aakhira uu noqdo oo uu ka welwelo macnaheedu maa inaad masaajid iska dhex fadhiisatid oo waajibaadka lagu lahaana aad ka gaabis ee aakhira xusuusteedaa ku badan aakhira xusuusteedana adduunya jeceelkii kaa yaraynaysa man kaanat alaakhiratu hamahu hamigiisa ninkay aakhira ay noqoto jacala allaahu hinaahu fii qalbihi allah qalbiga haninimo u gelinaya qanaaca qof haniya ayuu noqonaya haninimadka xoolo badan mehe waa qanaacada qalbiga inama alhinaa hina nafsi wey jacala allaahu wixiisoo dhan ilahay baa u uruurinaya tuugta iyo badka dhacda ilahay baa ka xijaabaya amni darada ilahay baa amni ugu bedelaya khuduradoo dhan ilahay baa ka kaafinaya jacala allaahu ghinaahu fii qalbihi wajamaca lahu shamlahu umuurihiisoo dhanna allah u uruurinaya afrika iyo hataa telefoonadii kuu dhacay waa lagaa yaraynhayaa xoogaadaa kuu uruurhaya kuwii kusoo wacay ilahay baa qaboojinhaya umuurahaadi o dhan allah kuu uruurinaya kuu hagaajinaya nin umuurihiisa allah u uruuriyanade waad garanaysaan qiimaha uu leeyahay ta saddexaadna wa atat idunyaa wahya raaqima adduunyadiina iyadoo qasban bayba u imanaysa soo raadsanaysaba adduunyada iyadoo dalbaysa oo socotoo qasban bay u iman wa atat idunyaa wahya raaqima ay qasab ay socotoo dalbaysa oo qasban tahay bay u imanaysa aakhire intaan la gaadhin intaasoo faa'ido hela waa aakhire xusuusteeda baa alla subxaana wa tacaala qanaaca qalbiyu ku siinaya haninimo umuurahaadiina ilaahay baa uruurinaya adduunyadiina ayadoo socotay bay ridda kaaga soo gelaysaa waa adduunyadaan oradka u samaynaynay halkaasaa laga hela oo macnaheedu ay ka dhigan tahay daacada ilaahay iyo aakhira xusuusteeda badi rabbulcaalamiin baa ku irsaaqahay iska fadhi mehe risqigaadana raadso laakiin xusuustaada iyo xooggaadu xaggaa u bato socotaa ku imanaysa waatati dunya wahya raaqib waa adduunyadaanu u orod iyo meel kastaaan u gallay halkaa nagama aadin ama halkaa aan u doonnay nagama jirtaba halkaasii jirtaa waatati dunya wahya raaqima adduunyadiioo qasban baa imanaysa oo asagii raadsanaysa walidaalika maamada soomaalida waxay ahayd adduunya nin aana dalbayn aan rabin bay ag joogtaa nin aana waxbaba ku falaynin bay ag joogtaa kii raadsanhayey ordahayey maba helahaya idan halkaasay adduunyada naga jirtaa bal ninka kale fiiriya dhinaca kale ninka ahamigiisa o dhan adduunyo ka dhigay qaybta labaad xadiidku wuxuu ahaa oon oga dan waman kaanat idunyaa hamahu hamigiisao dhan ninka adduunya ay noqotay wuxuu cilmi lahaa iyo wuxuu caqli lahaa in wuxuu inuu adduunya helo وmaن kاaنت الدuنيا hmh جaعaل اللaه فقرh بyna عaynayه وفرق عaليهi شhملh وlam yأtihi min الduنيa إilا ma qudira lah bal u fiirsada waxa ku dhacay ninkaas waman kaanat idunyaa hamahu hamigiisoo dhan addunyuu ka dhigay saas darteedu rasuulkeenna waxyaabuhu alla ka baryi jiray wuxuu ahaa ka magangeli jiray allahuma laa tajcal اddunya akbara hamina walaa mablaغa cilmina allow hamiga annaga weyn iyo cilmiga annagoo dhan allow adduunyaha ka dhig yani waa caqliga ugu liita wey idan man kaanat اdunyaa hamahu ninkii addunya hamigiisa oo dhan noqdo leylan wa waxa uu ku fikiriba oo maskaxdiisa wax kaloo ku soo dhiciba male adduunya suu ku heli lahaa wey suu meel ku gaari lahaa wey suu shilin ku ururin laha haataa xaraam iyo xalaal shaqadiisa mo hamuhu اlakbar inuu wax badan helo wey ninka hamigiisa uu naacoo noqdo aakhire hamigiisa ay ka baxdo jacala اllaahu faqrahu bayna caynayh labadiisa indho dhexdaa faqrigiisa la dhigaya su-aal baa kugu imanaysa limaada loo yidhi faqriga halkaa laga saaraya shayga aad aragti uu ka saamayn badan yahay shaygaad ujeedin shayga lagaaga waramo iyo shayga indhahaadu arkaan isku midma faqrigiiba halkaa loo saaraya idan deganaansha ba ninkaa usoo baxay jacala allaahu faqrahu bayna caynayhi wa faraqa calayhi shamlahu umuurihiisoo dhanna allah ka kala tuurayo weligii wax suban keenaya dukaanku meel ka furaba tuug baa ilahay ku sallid dukaanku meel ka furaba boqol dukaan baa lagu garab qaban waa meelaha jirooyinka ligu yidhi idinka hadda aad baad ugu badantiin meel yar markuu furaba boqol baa lagu garab qaban meeshuu furaba tuug baa ilaahay ku sallidi amni darre iyo cadow intaasoo jeer buu siganhayaa idinmaba fadhiyaba intaa waxaa u sii darnaa isagoo kaatiinkiini ama dukaankii laga burburiyey meeshuu tagaba hadegin laleeyahay baa afrikan haddana hataa kugu u inay dhinteen baa yaa telefoon usoo diri meelibla igaga go'an tahay waan soo tahriiba meeshaasaan fadhiyaa waxba muu hayaba isagibaa sakaraad soo dir wax waalidkii baa lagu sallidi oo dadkii baa lagu sallidi oo wixii o dhan qarabadii o dhan ba indhaha ku soo taagaysa marka wafarqa calayhi shamlahu umuurihiisao dhan baa laga kala tuuraya limaada waa nin u jeedsada adduunyaba ciddii adduunyada haysatayna kama soo doonaanoo rabbulcaalamiin baa iska intaa waxaa usii dheeroo saddexaad walam yaatihi min addunya ilaa maa qudira lah adduunyadiina inta alla u qadaray ka badan ma keeni karo laylan wa nahaarna waddankanaan joognaa gobol kasta haddaad dukaan ka furto oo intaas oo dukaan aad meel kasta ka furto habeen iyo maalinna isku si aad u shaqayso afar iyo labaatan ka saa laba saacaad ka seexaad kun raan hadduu alle kuu qoray inay ku gasha ka badan ma keeni karto weligaaba dukaan kasta fur kun raan tobankii dukaanba keeba boqol raanbasaaba ku geliba min allaahi intaasa lagaaga qorayba weligaaba badi dukaamada weligaaba yare intuu rabbi kuu qoray ka badan ma keeni karto idan maxaad isu daalinaysaa tartiib u oo si tartiiba yaa allah yaa fataaxda oo rabbulcaalamiin xidhiirkiisa hagaaji walam yaatihi min addunya ilaa maa qudira laba adduunyadina inta loogu talagaday ka badan ma keeni karaan idan khulaasadan xadiidka ugadan lahay waxaa wey war adduunyada aan qurbaha u nimid ama south africa imaada ama yurub taga ama maraykan aanu tagno gacan ilahay bay ku jirtaa gacan ilahay haddii ku jirtana alla aan u doonana wey oo xidhiirka alla aan hagaajinna wey oo hamigeenna aakhira aan ka dhigna wey oo khayrka aanu badsanna wey saan adduunya aan ku helno idan adduunyada helitaankeeda ma wax badan inaad heshiye qanaaca qalbiya ilahay ku siiyo nolol degan imisaa xoolo badan haysato oo noloshooda ayna deganayn imisaa xoogaa yar iska haysato noloshooda ay deganta oo dumaaniine ku nool iyo sakiine ku nool idan adduunyadu maaha macnaheedu wax badan adduunka waxaa ugu ayaan daran oo ugu nolol xun qofka madaxda madaxweynaha iyo ka xoolaha haysta saad u caafimaad qabtay meel kasta iskaga fadhiisan jirtay meel kasta u seexan jirtay xoogaa unbaa kuu kordhayba nafti halka lagu keeniba maalinka dambe dhakhaatiir baabad samaysanba dhakhtar hebel iyo dhakhtar hebel mid kasta wuxuu leey kan wuxuu ku leeyahay adiga iska ilaali wixii wixii sankor macaanka iska ilaali aakhirka wuxuu keenaa afartan jir haddaad gaadhay macaan buu keenaaye iska ilaali wuu kaa joojinaya shaah wax aad aan sankorba lagu darinba ku kalead u tegaysaa oo asna dhakhtar kale wax allaale wixii dufan loo dhan iska ilaali buu ku leehay aakhirisi waxbuu keenaaye iska ilaali mid kale haddana u tegaysaa wuxuu ku leeyahay waxaa iska ilaali si laguu wado ee laguu wado bariis cad iyo cano gadhooroo fadhiyaa lagu leehay intaa cunto ka cun bas wixii kaleo dhan lagaa jiro waa shaahan sonkor lahayn biyo cadoo la kululeeyey bariis cad oon waxba lagu darin cusbo keliya ee biyaa lagu kariyey caana hataa caanihii subagalaano caana subagii laga saaray oo ciir ah intaad walaado adoon sonkor ku darin ku darsaa lagule bariis ku cun hantidii faraha badneed xaggeed geyso maxay kuu tartay markaasuu ku le sheekhow anigu dhakhaatiir baan leehay waxay igu soo reebeen bariis cad iyo caano maalaa ama gadhoodha ama caana ciir ah bes aan ku darsa intaasaan cunto ka cunaawi meela lagama hayaa dogo waa cabsi uu ka qabon inuu dhinto ama nafjacayl meeshuu ka gaadhay intaasaa lagu soo reebay miskiinka kale xodaya u imow bariis iyo baasto iyo digir iyo afakaadho iyo hebel intaantu isku daro rigsiy iska warti meelba lagama hayo waxoo dhan qaramsi waa iska seexanaya dig meella laga qaban maayo waa caafimaad qaba waxaasoo dhan bu isku darsana kanna miskiinkan waxoo dhan waa laga jooji idan xoolihii maxay ku tareene wixii xoole aad tabacday waxaan dhib ahayn oo fikir aan ahaynoo kuu tareen ma jir cuntaba kama cuni hilib ma cunti oo wax macaan ma cunti oo wax dufanle ma cunti oo wax oo dhan lagaa jir caleen aad daaqdi iyo waxaa lagugu soo reebay bariis cad iyo caana ciire bas intaasaa lagugu soo reebay intaasaad cunto o dhan ka cunaysa maxay kuu tartay wixii adduunye faraha badnayd ee tabcday awal ma jirto idan waa nolosha ogu adag wey nolosha ogu adag wey idan hamigiisa ninka adduunyaha ka dhigta noloshaasu gelaya halkaasna waxaan leeyahay war adduunyadu nagama jirto meeshaan u doonnaye adduunyo gacanta ilahay bay ku jirtaa wa ina lanaa lalaakhirata waluulaa bu ilahay annaga adduun iyo aakhiraba annagaa iskale bu ilahay nin kastana waxa uu hayaa loo doontaa idan rabbulcaalamiin xidhiirkiisaan hagaajino halka aan u kacno ilaahayna aan barino kasabkeennana iyo sababka aan la nimaadno iyo tartiibaan u soconno orod badan iyo wax badan wax laguma keeno intaasna waxaan kaga gudbayaa intaas maadaama halkan aad u timaadeen xoog si aad u timaadeen macnaheedu iyayna noqonin xoog iyo orod baa wax lagu keenaa iyo cabqarinimo iyo aktiifnimo iyo wax laisdaba mariya wax lagu keenaa saa adduunya laguma helo adduunye xiriirka ilaahay oo la hagaajiya lagu keena intaa markaan ka soo gudbo qurbaha kan aad hadda aad joogtaan keliya waxaan rabaa inaan idin iftiimiyo in badanoo idinka kamid yurubna waan ku arkay anu sidiinoo kale ayaan qurba ku soo noolaa weliba qurba meeshiinna ka sii darano ul hadda waxaad joogtaan xor aad u tihiin oo afrikaankiinnan madow uu haysto oo maamulku asagu hayo oo laydin kala kii sii joogay kii shalay yimid aan laydin garanaynin oo maaragtay shalay haddaad timid iyo haddaad sii joogtay xoogsi kuu furan yahay oo nin kastaba meeshaa doonta kaatiin aad ka furan karta ama dukaan aad shaqayn jir aad shaqayn karti ayaad timaadeen oo wax kaa maaragtay kaa hor istaagaya uusan jirin dalalka reer galbeedku sistamyay samaysteen sistamyo adag bay samaysteen oo cid soo gaadhaa ayna jirayn iska daa ayaga cid u timaadee ummadihii kalean u imaanin bay rabaan inay ku hogaamiyaan oo waad aragtay caalam aali inay soo kabcaan lama ogo siyaado khaasa dowladdan ma brotocolka o dhan waa loo hayaa waxaa weya waa la maamulaya jamciyadda qurumaha ka dhexaysa ayagu ay ugu magacowdeen umal ay dhahaan ummad isku wada kulanta ma jirte afar waddan baa isu yimide waxaa weyaan codwi kama noqon karaan intaasoo shuruud baa loo xidhaya fiite kuma leh cod kuma leh waxba kuma leh lianna brotocolka loo xidhay baa sooba gaari kama soo bixi karin intaasoo shuruud baa loo xidhay bal dib u fiiriyo wadamada fiitada iskale hal wadano muslim ma ku jira maxaa u diidey yaa u diiday yaa sameeyey bahasha dadkii samaysta baa weli gacanta ku haysta idan shuruudo ayna soo buuxin karin baa loo dhigay saas darteed waxaa lagu leeyahay waad ku dhacday shuruudihii idan mar haddaad soo buxin ani maxaad igu eedi adaana soo buxinin weligaana haddaad si kasta usoo socoto ma soo buuxin karti inaadan buuxinin baa lagugu talagalay weligaa ma soo buuxin karti haddaada adugu aadan istiqlaal qaadanin ma soo buuxin karti caalamka dhan aad aragteen biajmacihi shanta qaaradood uu ka kooban yahay hal lacag baa miisaan u ah caalamka ad aragteen nin lacag kale wax ku iibsan kara male bimacnaa markii wax la qiimaynayo oo caalamka la qiimaynayo dolar baa wax lagu qiimeeya lacag kale mamnuuc waa in lagu qiimeeyo yurona laguma qiimayn karo raanna laguma qiimayn karo dinaar iyo dirhamna laguma qiimayn karo waxa lagu qiimeeyo waa dolarka caalamka dolarka intaasuma adu kor u kaco noloshao dhan kor bay u kaci maraykankaanu ma tegin australiyana ma tegin laakiin yurubaan muddo dheer ku noolaa ingiriiska siddeed sano ilaa sagaal sana ku noolaa yurub meel ka mida ah holandna dhowr sana ku noolaa inta kale yurubna waddan aana intaasoo jeer aana muxaadaraad iyo nadwo iyo qaba badan aan u tegin ma leh noloshii dadka meesha u firxaday oon idinka naftarkiinnana aan rajaynaya in badan oo ka mida inu hanqaltaagayaan ood kidigin buufis wax la yihaahda aad ku wada jirtaan haddii ama qaybo idin mid ay ku jiraan nin kastana interneedyaha aad gashaan la galo ee wax laga raadinaya layman baa laga raadiya oo formation ka isweydiinaysaan xaggee u dhow baraasiil ma la gaari karaa meelo heble ma la gaari karaa waddankee transit lagu noqon waan ogahay intaasoo dhan inta qof aan la kulma ama ingiriis aan kula kulma ama holland aan kula kulma ama sweden aan kula kulma ama denmark ama norway xisaab male oo south africa ka yimaadeen nin kasta fartuu dhexda ka qaniin maxaa yeele shayga aada intaada shayga arag weli xaqiiqadiisa ma fahamsan laakiin markaad saddexda dukaanaad lahda xaraashta oo labaatankii kun ee dollar ay noqotay allayn ku gadati oo nin markaa isxambaar ama maarata wuxuu ahaaba waxaad mukhalasaa tiraadiba uu ku sii qaado suu kuu sii wado yurub uu ku dhex geeyo uu ku yidhahda fii amaan illahi wakaa ina kala wadi firaaqu bayni wa baynak inteed arlada ilah nin qaawan baad xageed kaga waxaad hanti lahayd oo dhan qarramsatay mustaqbal mugdi ayaad gashay in lagu aqbali iyo in dukumenti lagu siin iyo in lagu diidi iyo meel lagu gey war uma hays waa mugdi weeye dhulka cir ka soo dhaco dhul ku soo dhac wey waxaan ogsoonahay inta hadda aan wareegaynay dhammaantiin waxaan ogsoonahay markaan aqlabiyadda aan fiiriyey habkaad u dhaqantiin iyo noloshiinna aad bay u fiicanta xoogaa amniga ayaa uun yar khatara mooyaane noloshiinno nimanka reekibtama waxaan ku idhi si kaftanaama waxaan ku idhi niman yahow galabtoo dhan intay wadaadadu muxaadarada jeedinhayeen ee lacagta laydinka ururinahaya anuu idinkaa idinku maqnaabay idinkaa idin fiirinahaya oo waxaan idinka fiirinahayaan idhi muuqaalkiinna aad fadhideen saacado dheer baad fadhideen maa hal qof oo qufca idinkuma arkayni maa hal qof oo qufca maana aragba macnaheedu waa wada caafimaad wax t b qaba idinkuma jiro wax maaragtay kolba-aar iyo qabow ku dhacay idinkuma jiro gidigin ilaa intaas soo cafri hal qof oo xixi hataa yidhi idinkuma jiro macnaheedu waxaad nicmadaad ku jirtaan bay kursana waxaan idhi dad intan dhan hadday isku iman lahaayeen africa soomaaliya ama kenya salaada markaad tukanaysa qof codaad ka tukan kari qubqac qubqac yani waxaa daryaami isku darayaan marka qaar waxaad dhihi ma isla fiirsanayaan yani waxaad garan kartaa leeballada ay ku kala jiraan baad garaganaysa dad caafimaadku tacbaan yahay midka dhexdhexaada mid wada sia idan idinku waxaan idhi caafimaadkiinnu highway aad buu fiican waxaa kaloo ku soo xigaan ku idhi bidhaantiinnana hal qofoo caata idinkuma jiraan gibdigii sarwaalkii shaatiga cidhiidhi idinku wada idan nolol raa'iq oo aad u sarraysa inaad ku noolshiin baidan tusinaysa afrika markaad tagtaan mid fadhigiiba qaban laad arko gabadh dhinac u fadhiisan caatinimo meeshuu ka gaadhay mid xiidada ka soo baxeen aad halkaa bannaanka adoo jooga tirin baad arki idinka ma lahaan wixii o dhan taa waxay tusinaa noloshaad ku noolshiin nolol aad u fiican inay tahay bay taana daliil u tahay dharkaan qabtaan baan ku ii nin dharkiisu jeexjeexan yahay nin macwiis qabo iyo wasakda ku taalla hataa iska dhaqaata koleta aan soo dhiganayn meesha waxaasoo dhan oo kala duwan baad africa ku arkay laakiin idinku idinkuma jiraan kuui gidigin dharkiinu waa feeray waa baasan yahay waa dhar wada cusub weeyaan noloshiinnu inay aad u fadhido u fiican tahay baa daliil ay tahay baan ku ihi waana runta weeyaan runtii xaqiiqatan idan waxaa idhi waxaa idinka maqan oo keliya hal arrin baa idinka maqan ba arrintaasna meeshaad u doonteen ma arrinta idinka maqan waxaa weeye waa un waraaq documenti aad ku socotaan midaasaa idinka aqlabkiina midaas waxaad raadinaysaan xoolihii waad haysataan badidiin dhaqaalihii waad haysataan iyo waxaad tigid ku goosan lahaydeen kelia reebaadiyaannaha innagu waxaana dhiba meeshaan in badan deganaanaana dhibo yaana dhibta magaaladan toban sana degananiyo inaad ka bedeshaan rabaa ogow hadda nicmo mooyaane wax dhibo ku arki ma magaaladan iyo wujuudkayga ku batay muddo dheer baan joogay inaan ka yar bedesho meel cusub tagaan rab war caalamku sidaas maho caalamku meeshaad muddo dheer joogtay baa lagu sugnaadaa maamaada carabtu waxa ay ku maamaa man habata nabata lyad qofka meel ku sugnaada wuu soo dhashaa markaad meel ku sugnaato luqadii barato sistamkii barato waxbaad ka soo saari laakiin shan sanaba haddaad meel ku cusub cumrigaada saasuu ku dhammaanay baadinimadkii geedigii baa nugu jira waxaad doonaysaa inaad iska wareegto tigid baad iska goosanaysa meel ukacaysa ku kalaad meel ukacaysa bal meel ka wardoon xoogaagaa socodkii baa idin haya wax kaloo idin haya ma jirtee wardoonkii socodkii iyo wareeggii basaa idinka maqan war haddii wareeggii waraaqihii aad weydeen waraaq lacagti baad haysataan kuwa yurub jirana waraaqihii ba haystaan ayaguna lacag ma hayaan idan waraaqiya lacagta fiican qofka lacag haysta waxaa weeyaan wax kasta buu kuu sahlan yahay laakiin qofka waraaq haysta wax kasta uma sahlan idan labadaas waxaa idinka maqani waxaad haystaan waxaad haystaan baa ka qiimo badan idan waraaqaha idinka maqan way iska sahlan tahay rabbulcaalamiin intaad baridaan oon dhammaanteen wada barino ilaahay subxaana wa tacaala dowlad fiican hanoo dhali dowladdan dhalatayna ilaahay aan u barino inu ilahay noo hagaaji intaasoo safiir intuu yimaadaba gidigin baa sabaro idinku wada taxo yaba ka saaranta waaba inta halkaasaa ka dhow intaad taa xoolahaadina tahriib aad ku gadi ood waddanaada garanayni iyo cimilaaada garanaad u kacayso waxaad noqon doonta in aad war u hayni meesha adoo hata waraaqhayn waad iska tahriibi karta gaadhi halka qaadata mosambiq baad gelaysa yozan halka intaad geshi baad gaadhidaa meesha ka raacdaad soomaaliya ku tegi kartaa laakiin markaad yurub tegta xaggee cirkaa dher dhulkaa dheer wey inteed tegaysaa ma jirto waa badweyn inti lagu dhex rido faraha lagaa qaado intaa markaan ka soo gudbo gal maarata reer galbeedkaan u kacnay iyo qurbahaan u kacnay awalan waxaanu ka dhaxalnay akhlaaq xumo akhlaaq xumo aana laga soo waaqsanayn buuna dhaxalsiiye oo idinkuba aad ogtiin makhraati aad ka tid kow waxaa ka sistamka lagu tago ma sistam saxaa lagu tagaa sistam aan saxayn baa lagu taga oo aad u fara badan baa lagu taga oo asalkeedu beenta been iyo ka badanba beentii baaba ila carar noqon haddaad been intaad sheegtay saa ku gudubto waxbay aan le waxyaabaha hata maskaxdaadu aana geli karin walaashaa baad leedahay waa zawjadii wey oo hooyadaa baad leedahay waa zawjadii wey oo gabadha ninkeedi bay dhihi waa aabbahay wey oo wax xaraam inaga aaba ma lahaba intaasoo layn oo khaldan baan ku tagnay kadib markii la taga haddana meesha aad tegtina akhlaaqdii xumeed baan sii haynaayo in badanoo innaga naga mida qaabkay u nool yihiin waa qaab khaldan wey oona kolkii horena qaab khaldan buu ku yimid noloshiisina qaab khaldan buu rabaa inuu weligii kusii noolaado waa waxyaabahan reer galbeedka iyo qurbahan ka dhaxlay wey in badan dadka way fiican yihiin macnaheedu ma dadkii tagay oo dhan way wada hadlaysan yihiin in badan way fiican yihiin oo waxbarashadoodii iyo waxoodoo dhan way hagaajsan yihiin laakiin lambarka khaldamay oo akhlaaqdu ay ka dhintay oo maaragtay aad u hallaabay baa aad u badan tusaale ahaan daan idiin soo qaada miaal ahaan qaababka lagu taga waxaa ka mida istixambaarkaa ka mida istixambaar ma taqanaa istixambaar ma taqana waxa la yihahda qofka qofka dhabarka saari miya qof baa iman haye marka wuu ku bixin saxambaar waxaa weeyaan qof baa imanaya ama hooyo ama nin ama qof dumara marka anaa dhalay bay ku qaadanaysa ama waa ninkaygii bay ku qaaday ama zawjadaydi wey ku qaaday for example waxyaabaha marka waa caruur aan dhalay bay ku qaadaan yaa lagu qaadi anaa dhalay bay leedahay qofkii dumarka ama ninkii baa le anaa dhalay waxyaabaha dhacay ee baractis waxaan idiin sheegayo waa waxyaaba ama life aan anu oo kulmay ama su-aal lii weydiiye ha ahaato ama qofka naftirkiisii baan la kulmay oo dhacdadii ku dhacday ii sheegay ama dadkii la kulmay baa maarata sanad caaliya iigu sheegay dhowr dhacdo ayaan idiin sheegay marka waxyaabaha isxambaarkee laysku xambaaray waxaa ka mida dad aada dhalin ama caruur aada dhalin wiilal iyo gabdho iyo lileh anaa dhalay saasa qofka lagu qaadi baasaboorka lagu qoranaya lacag baa laga qaadanaya waa la sii qaadi haddii dhexda uu ku qarxaana de waaba qarxay haddii kale meesha haduu geeyo markii meeshii la geliya waa lafiya maanila isma naqaano isma naqaano markii la yidhaahdana qofka under age hadduu siddeed iyo toban ka hooseeyo qof waalida ah loo sameeyaa oo ilaa uu intaa ka gaadho qof waalid oo waddamadii la tegey ama qof dumara ah kugu soo aada ama ninba nasiibka adu waxaad dooranaysid ma waxaa dhacday markaa qisada wiil sagaal iyo toban jira ah ama siddeed iyo toban ama labaatan jira yaa labiyo toban jir loo qoro lagu sii qaaday lacag baa laga qaatay garhkii baa laga xiiray timihii baa loo mulukeeyey dharkii o dhan baa laga dhigay sarwaal dabagaaoo lawyaha ka koreeyaa loo xidhay fanaanad ku dheganna waa loo xidhay bahasha baaluunka ee carruurta ciidda maarata minar kaasoo shan xabaa intii la afuufaa qaarra garbaha loo geliyey qaarra waxaa la wadwadoo la orad ciyaal yar baa laga dhig waa sagaaliyo toban jir wey meeshuu boodboodoo kalba hooyadiiba galba islaanta hooyada u noqonaysa dhabarka ka dharbaaxay war waalan baa tahay naga fadhiisa lee cunug waxaa tahay dhib badana imtixaan waa sagaaliyo toban jir wey waa nin weyn wey sidii bay ku sii qaadda yurubtii dhexgeysa waddamada yurub waddan ka mida ah. nimankii ay wiilkii ay ku dhacday baan anugu layf iigu warramay markii meeshii la geyay waxay tahay wakaas waan ku keenay orada xerada la tagay meelaha laiska dhiiba iska eh, tagoo isdhiibad meeshii buu tagay wuxuu yidhi waa kan waa laysoo qaaday wax aan garanahay ma leh systemkamaa la mariyeyoo ciyaalkii kale lahayey baa lagu daray berrina waxaa loo keenayaa iyagoo guruuba nasiibka ma naag baa kugu soo aadi ma nin baa kugu soo aadi nasiibkooda qof dumaray noqotay kuwii hayee hore lasii baa lagu daray islaam baa horjoogo looga dhigay islaamtaa ka shaqaynaysa waxaa weeyaan ricaayadooda cuntadooda qabayskooda ciyaarsiintooda waxaasoo dhan bay maamulaysaa ayadna saasay ku mushaar qaadan cunugii lasii qaaday isagaa liyo toban jirkaa ee labiyo toban jir lagu xukumay islaantii loo keenay maalinka dambe xayt waan kuu qabayn bay tiraad ma inay masqushi geyso weliba asagoo afrikaan oo labiyo toban jira ah. qabays ba inuusan aqoonin bay aaminsanta oo si saabuun lagu mariy islu mariya buusan garanaynin weligiiba baaf la gelininba iy aaminsanta iyadu oo biyo laysku shubaa biyo shaawara weligiiba inuu arag bay aaminsanta saabuunna inuusan ismarin karin madowganba inuu yahayba uskag saaran inay tahay ba aaminsanta waxay tiri soo istaag qabays waxaan kuu qabayna baaf waa asaga yidhi marka waa nin weyn waxbuu isku ogyahy waa sagaaliyo toban jir wey hoos luqadeeda ma u garan waa hoosuu ka buuxi gacanta soq way soo jiidi kam bal kaalaan kuu qabeeye isaga waa diiday madaxusaa urur wuxuu ogyahay hadha waadi meesha laisla galo waa nin weyn ninka waa meesha waad jiq ba isku noqon war miyaad xanuunsan tahay may ma xanuunsani qabiisu maxaad u diidaysaa may ma oge ayada marka waxay u fahmiba weligiiba qabiis noocaan inu saaro uu ka cabsanaya meesha rafaad kafaad madaxa isla galeen marka dambe way sii ka soo tag dabayski waa diiday ma sheegan karo ma dhihi karo nin weyn baan ahay ma dhahayo oo maxaa yeeley faylkiisii o dhan ba halaabi gaaladan way kuu jeedaan inaad nin weyn tahay laakiin bahdelay ka rabaan shaqadooda maha iyaga way ogyihiin sistamkooda yani bolosi bay leeyihin markii bolosigooda gaadhaanna way istoob garaynayaan soo mayna arag in la leeyahy waddan baa dadka la aqbalaa haddana waa la joojin waddan fulaan baa la aqbalaa haddana waa la joojin waa bolosi ay leeyihiin wey idan marka limitedkooda markay gaadhaan way joojinayaan waan ka tegey buui qabayskii markaan diiday waxay tiri buui haye lasgo waa la ciyaarhayaa cunug lix jir iyo toddoba jir meelay ku ciyaaran baa lii geeyey buui markaasaa wiifow saa laisgu warfinayo wareeg laba jeer markaan wareeg waan dhici marka haddii nin weyn baana cunug toddoba jiran la ordi karaa buui maanta cunug lix jira iyo mid shan jira iyo mid toddoba jira oo maantao dhan garoonka ordahayaan yay dhihi maaa ku meexansanta orada ciyaar oo carruurta la ciyaar nin weyn baa markaan laba jeer soo jiirayo waa neefdhay waan fadhiisan buui waan daali buuli markaas dheh ii timaado saa ii taba maxaa kugu dhac miyaad xanuunsan tahay intee laga hayaa maya waan leehay ma xanuunsani maxaa ku carruurta la ciyaar orod haddana wifoog baa liigu fadhiisan baas ma taqana wifoog markaasaa warfa simi saas la luli maantoo dhan saa laiigu wadu yidhi yaa habeenka waxaa laysoo dheelmi anoo naf igu jirin sakaraada habeenka uu dhici markaa hordo marka waxay leedahay cunug waa xanuunsan yahay caafimaad maanta inta ciyaartayd intaasoo jeer buu fadhiistay wifoogii waa diiday qabayskii waa diiday dakhtar baa loo keeni waa la biimayn waa la waxayn bal u fiirsa silac iyo saxariir shan sana muu yidhi intaasuu sanaan ku jiri sidaas ilaa uu siddeed iyo toban ka gaaro labiiyo toban jir siddeed iyo toban imisaa uga dhima ya lix sanaa sanadku horreey markaa rafaadaan ka cararib oon idhuu noloshu kuma sii jiri karo kadib uu ka cararo waddamo kale u carara iyo meelo kale u tegay oo da'diisa qumaneed markii dambe sheegay intuu iskaga cararay meesha de nolosha ma nolol baa markaasaa kuwii dhal waxay leen mataqaana alxamdulilah wuu galay waddankii uu noo galay nink wiilkaanaga waa dhoof intee uu dhoofay wiilka ciqaabuba galee ninka wiifo uul ciyaarsiinaya silaca ya miyaa idiin dhoofay waa nin saxariir ku noolbe goor muu qaan gaadhi goor meel soo gaadhi waa nin silacsan waalidkii maxay le kolli wuxuu soo diri doonaa lacag buu soo diri doonaa waa nin caafimaad qaba weeyaan bileh waa waxyaabaha aanu ka dhaxalay meesha oad ku socotaan aad buufiska ugu hordaysaan qaababkaasina dhaxal siisay waa qaabab aana khatar aad iyo aad runtii qofka noocaasa intee in laeg bu xanuunsan baad u malaynaysaa intee in laegbu qofka ka xanuunsanaya nolosha qaabka uu ku noolya waa aad bay u adagta taas mid wey waa waxyaabuhu qurbuhuna dhexalsiiye wey ninka noocaa ku soo karo intee in leeg baad umalin inuu rabbulcaalamiin naxariista ina haleesha intee in leeg baad umalin qofkaa inuu hagaagi intee in leeg baad umalaynaysaa qofka inuu caqligiisa dib u noqon qisooyinka kale dhaca waxaa ka mida markii meeshii la tago haddiiba dukuminti ilaahay kuu sahlo oo waddankii sistamkiisa aad degti yurubtu laba qaybood baa loo nooli qofku laabudda horta inkam waa inuu soo galaa waa inuu wuxuun soo galaa bisha marka ama shaqa waad shaqaysaa oo inkam saasuu kugu soo geli ama ma shaqaysiya wax welfa ama caydh la dowladda ku siinaysa sistamyaalkooda way kala duwan yahan qoloba system bay leeyihin ingiriis oo kale tusaalaatan ka soo qaadanno labadii wiigba meel ribood baad geynaysaa xafiis baad tegaysa logumana talagelinna qofku inuu muddo dheer kusii jiro meesha intaad shaqo ka helaysid baad meeshaad labadii wiigba waa soo tawqiicinaysaa weli inaad shaqo helin dadku isku midmo sooma ogsoonidina bii'ada aad ku nooshahay iyo dhulkii lagu noolaa oo soomaalida ay deganayd oo dadkii ay u badnaayeen intaana qofka alla ka cabsi baa la gaadhinba wax badan bay xifdiyaan sooma ogidina qofka adeerkii iyo abtigii iyo habaryartii walaalihii ehelkii dadkii oo dhan hadduu ku dhex noolyahay wax badan buusa ku dhiiran karin oo muxiidka uu ku dhex noolyahay wax bacdan bay ka ilaalinaysa laakiin markuu ka dhexbaxo oo uu bannaanka meel qurbaa uu tago wuxuu rumaysnaa buu bannaanka soo dhiganaya qaar waxaad arkaysaa sida uu u fikirhayo aad la yaabayso islaan sagaal ood ku soo dhashay soomaaliya oo dhihi wadaadiho aad waxaan xisa ugu qabaa sarwaal jeenis ina mar xidho alla ayaan badana qof sarwaal jeenis xidho wixii kaleo dhan iska dhiga sagaal da-ood bay soomaaliya kusoo dhashaade ogow dharkao dhan intaan iska dhigo inaan jeenis xidhaan aad u jeclahay bay kuleedahay yani qofka waxay kusinay soomaaliya markuu jooga dharkan ay qabtayba cadaadis bay ku ahayd muxiidkay ka baqaysa mooyaane alla ka mayna xidhanaynin qaababka marka waxaa jira qaababka loo nool yahay waxa la yidhaahdo disable ama xanuun waan xanuunsanahay dhiikar baan qabaa kan baan qabaa sankarow baan qabaa naafaan ahay il baan la'ahay indhaha wax kama arko dad baa waxay qortaan cudurro hataa ayna qabin saana shaqo loogu dirin oo cinaayo khaasa loo siiyo waxyaabaha dhacay marka waxaa ka mida ah, dadku way sii kala dareen qaar baa xishoon qaar baa maaragtay ah, xishoodkiiba ka tegay hato ilahayna ka xishoonayn dadweynihiina aan ka xishoonayn waxaa ka mida ah marka nin soomaaliya soo ka soo warrameen muxuu sameeyey meeshaasu caydh ayuu tegaya wuu soo saxiixaya wuxuuna qortay inuu xanuunsan yahay xanuunkaadu waa lagu jakimi marka dhiikar baan qabaabta kubar libelku maray sonkor baan qabaabta kama baan qaba marka dhakhtar baa lagu samayn libel baa lagu marka waa lagu kontrooli wuxuu samayn marka mar allaale markuu labadii weeg dhammaato meeshii saxiixii uu ku socdo cusbu ka dhergay cusbo cusbo intuu bahal baaldi dhan qooyo ama intaasoo kiilo qoystuu cabbi intaas laba litaroo cusbu cabbi cusbada markuu cabbi dhiig boqolkiiba laba boqol buu tegi laba boqol buu tegi dhiig cirka ayuu marayaa kiioo hirahirahaya oo indhuhu halka yimaadeen guduuda yuu xafiiska tegi wuu istuuri marka saas oo nin hadda dabirsanoo cusbo ka soo dhargay wey saaduu u qabtaba meesha xafiiskii ninka qaabila marka soo tagi waa istuuraya afku abuur ka kicin marka markiiba ambalaas baa loo yeehi waa la cabir oh, waxaa laleeyahay ninkan dhiiggiisa hataa bini aadamka hay meesha lagu talagalata dhiiggiisa ugu dhaafa aa xayawaanaadka xayawaanka ugu xoog badan ba hata u adkaysan kari ninka dhiigkiisu meeshu maraa lele boqol kiiba laba boqol buu marhayaa baa lele wax yar hadusiijo maskaxda ku dhufan baa lele waa nin cusba ka soo dharkay waa lala ordi marka ambalaas baa inta lagu qaadaa lala ordi isbitaalkii baa la dhigi isbitaalka markii la dhego taadiyaa lagu samay waxyaaba dajiye dhiiggii baa lagu bamgarayn oo lawadi oo lawadi afku abuurka kicinaya meel lagama haya isagaa cusba ka soo dhargey kadib baa markuu hoos u dego oo yar roonaado yaa interview ka qaadi kara haddi ninkaas war balaayada interviewna ka qaadi mayna na dhaafiyaale guriga lagu celiyale isagoo labadaa guriga la geynaya bas xoogaa kadib cusbadii way ka baxaysa halkiisi uu kasii mis waa iska ordi isagoo labadaa wiig u ordaya waktigii markaa dana la gaaro mesha ku haddana cusbadiibu soo cunaya noloshiisa dhan ma cusbun buu ku jirin noloshiisa ma cusbu ku jirin yani waa nolol aad u liidata wey waxaa ka sii liitay ninka noocaasa cusbada cuna ninka dhahaya wax iisoo dir ma xoola cusba lagu keenay baa wax ku anfici yani waxyaabaha khatarta wey maana hadda wa wax iska caadi sheekee wax layf u dhacay qaabkaas qof u nool ilaahayna kama xishoonayo dadweyne kama xishoonayo yani si kastoy nolosha ugu suurtagelaysu isku dayhaya oo waxyaabaha hariibka cajiibka la yaaba oo lagu le ninka hebel cusbu cuna oo hebel baa cusbu cuno lagama xishoon hebel baa cusbu cuno oo hebel baa kana baad yaabaysa waa waa akhlaaq xumada laga dhaxlay iyo qaababka waxaa ka sii daran waa dadku usii dardaarmi baa ka sii daran oo uu war anugu saasaan ku baxsadee sameeya ka soo tag qaababka kale ee khaldan waxaa ka mida oo dhacda oo layf aan u aragnay ama maaragtay la naqliyey qof aana jiis ahayn baa jiis iska dhigi mar allaale markuu meesha xafiis ku socodba kooruu qaadanaya anta saasuu u socon qabaha yuu u meela lagama haya awow asagoo dhididka ku yaalla iyo waxa ka daatay rafaadka yuu meeshii tegi waa naafo wey naafo iska dhigaya meeshuu fadhiisanaya lugti buu waa kamaan joogi lahay bababababa waxaasuu tirinhaya waagii xaggaan joogaan jabay si xun baa la ii kabay kan weeye lugtaata ma soo markaan fadhiis ma soo laamayso saasuu u markuu fadhiisanayo saasuu u fidin meelna lagama hayo bas saxiixii waxbaa laga qaadaya lugti makuu ranalbay way ka sii dartay bal ordoo dhakhtar u tag wuu soo noqon markaa bakooradu mar alle markuu wax yar usoo dhaafo bakooradiis halkuu iska saaranba oo orod buu ku dhufan sii ordahay waxaa dhacday markaa inay nimanka waa niman kaa caqli badan waxaad sheegaysa o dhan way u jeedaan rag baa inta laga daba yimid baa guriga eh, laytka guriga fayskiisa ku xidhan baaba hal yar oo waxaa loogu xidhay eh, camera khafi a ah la qarsoon kii oo mararka qaarkood exercise guriga hortiisa ku samaynaya gigta ku haya iyo isagoo sii geliya isagoo soo gelaya gooshaala qabay asagoo waaba nin shaqeeyaba wuu shaqeeyaa xaggana wuu shaqeeyaa xaggana nimanka buu ka qaataa lacag isku raran labada dhinac ba u qaadan ameeradawiiganwiigankuigbas ayuu riboodku keenaya isagoo bakoorada butinaya lala hadli maayo saasaa welima xanuunsanta lugti ma soo laamin miahaa soco iska soco wed wed wed maalinka dambaa loo yeedhay kaaliba ninkii xoday hayo noo ima wel telefoonta loo diray ama waraaq baa loo diray soo dhutinaya sidiisii bakoorada la yimi meesha meeshan fadhiisaani kursiga lagu fadhiisiiyo haye bal ka warran lugti lugti way ka sii dartay bu kamitaankii way ka sii dar wax kamaysan ma dhakhaatiiru dhan way ka ay waayeen la keri waa maxaa talaa haddi maxaa tala waa ka qaxooti baanaan ahay ninkaa qaawan baanahay si unay dhaha weliba sidanaan ku noolahay dhib bay ugu haysaa gaari aan ku socdaa gaariga curyaamiinta inaad ii gadaan baan rabaa ka maar masaasaa waxay rukaad waxaa loo shiday markaa baal kombyuutarki baa loo shiday kamiradii wixii o dhan loo shiday waaba gurigiisa waa ka ma garanaysaa lambar fulaan ii laban ama kada kada lambarka ah xaafad fulaan saa u fiiri saa waaba ninkan sarwaal gaaban qabo jag jag jag bash balooli ciyaara ysagoo guriga sii geli ysagoo ka soo baxay ysagoo gaari wato gaariga baarkinka dhiganay ninkan garasa ma taqaanaaba naxdin asaga meesha marka waagii baa ku bariyey waagii baa ku bari waaa l yeelaysaa hawlahaadoo dhan waan ognahaale gurigaa soo ka soo baxay bakooradayda way agin jira ababalkan meeshii baan u kacaya saaka xafiiska bani aadam bakooradii soos waa laga soo wada dubo dhan marka waxay samaynayaan ganaax baa la ganaaxi waxaa la leeyahay intii uu qaadan jiree beenta ku qaadanhayey iyo in lagu daray baa lagu ganaxaya oo laleeyahay intaa soo bixi iska bixi wax dambe oo la siinayaana ma jirto ganaaxaasaa lagu dhufanaya waa nolol xumo soomahad nool markaas isagoo barooranaya oo cabaadahaya oo gaaladiiba ay maaragtay daba dhigteen intay ka baxday waxaa geli markaa cudur markii dambe kamirada maan kaala soconnaa laleeyahay wuxuu markii dambeba aaminayba gurigao dhan in wada kamirayahay waswaas baa ku dhici marka laytkan baa lagu dhex jiraa guriga waa la shanqarhayaa waana la daba socdaa hebel buu bilaabay marka xaafaddii buu ka guuriy xaafad waxaan indhaha saaray ninkuu dhihi dadka oo dhan ba waxaad moodaa in laii soo diray buu kulahay anoo magaalada santarkeeda socdo kuwa gaalaha tayaa gacanta ii taagahay waa u jeedaa waa kuwa laii soo diray wey orod ninkuu arkay salaamao dhan wuxuu lehay niyo hadda halkaa istaago marka ilaha las iga yar fogow buu dhihi yacni waswaas baa gelay waswaas baa gelay qaabkaasu u noli waa qaabab khatar oo aad iyo aad marka khataro oo runtii xaqiiqatan akhlaaq xumaa wey waxyaabaha dhaca waxaa kaloo ka mida oo nolosha dadka a arkaysaan meeshaad u socotaan nolosha ay ku noolyihiin qaybo ka midoo badan waxaa jirta soomaalidu xagga adduunyada aad baan ugu jilcsannahay waqtigiiba xagga adduunyada aad baan ugu jilcsannahay for example wuxuu isku dayey wuxuu isku dayahay inuu caydhiina qaato shaqana u shaqeeyo labaduba inu lamana ogolo waxaa lagu lehay intaada shaqo helinba cayda lagu siin maalinka shaqa soo heshina keen qof kale oo maaragtay adoo kale ahabaa la siinaya caydh labaduba inuu isku darsa hungurixuma intee qaaduu doonaysa muxuu samayn reerkii buu dhihi ordayo waan maaragtay islaynay ama waan kala tagnay ordayo waddanka u kaca beecanaa dawladda aada dawladdii bay carruurtii iyo islaantii leeyihin ninkii waa naga tegey ama waan islaynay ama hebelkaa weeyaan isma naqan dawladdii markaa dacway furan marka dambe waxaa laga yaba in guri loo kirayo meel la dejiyo wax waana mamnuuc waxaa leeyahay ninkii noocaas guriga ma soo agmari karaa la dhihi guriga ma soo agmari karo kanoo tagsiilo wey ama shaqo kaloo habeenkiibuu soo hululanaya maalinka o dhan waa maqanyahin shaqadiis gabalku markuu dhaco soo guuri guriguu iska imanaya islaantii sanad kasta way dhalaysaa yaa shaydaanoo baasoo kaa dhala ninkii waa caydhisee oo islaysoo kala tagtee maxay tahay sanad kasta dhalaysa dowladdii way og intaasoo dhan information camera lagu xidhaya ninkanoo habeen kasta imanaya soo gelaya waa lala socdaa say oola socdaan oola socdaan oola socdaan maalinka dambe aroortii intaana dadku ayna weli ka lahin oo mashaqii waxba loo kicin baa laga soo gaadhsiinaya markii la rabaan inay qabtaan yani wakti hore uusan weli shaqadii u kicin uusan guriga ka bixin yaa lagu qaban marka guriga waxay leeyihiin ayagu furay haystaan way ku furahayaan guriga marka dhag way furahayaan shan qarhkay maqlaan maadaamka qarqarh ay ka soo siiyaan markaaba waxaa weye ma kuwo raadinhaya ma dad kala stationkoodu wada taagayn waxaa dhici karta marka gelitaankay gurigii soo galeen warniman baa soo gale war caddaan baa soo gelaya orod inuu garas istaabto albaabku ka carari la ku bixi lahaana waa laga soo galay intee u bixi armaajadu inuu galaa dhici karta oo darkii u dhex istaago armaashada korka lagaga xigo intay furhayaan intay gelhayaan intay lalgeli intay nag wayna og yihiin inuu ninku joogo xalay weedan waktigu soo xarooday idan inuu guriga ku dhex jiro bay ogyihin islaantii baa lasoo waxa armaajadan fur fakti la siiyeyba garas baaba dhex taagan darkii dhexdiisa oo saa u yuuqa waa lasoo qaba marka carruurtiisii islaantii baa lasoo dhex istaajin isagoo maaragtay sagaara lasoo qabtay camal war armaajada maxaa ka doontay wax uu ku hadla oo jawaab uu bixiy marka ihaano meeshii waa lasoo dhex istaajinaya markaas qadaas intay la qabtaan laga saari guriga waa lala tegi qaarkood baa musqusha lagu xidhi markaas ayagoo musqusha kudhex jira laga soo saari waxaa nololma waa qaababka hadda in badan dadku ay ku nool yihiin oo sabreed waxa loo yaqaano iyo maaragtay kala degenaanshada iyo qaababka u nool yihin waa qaababka khaldan wey idan meeshaad moodaysaan inay wax jiro iyo janno jirto waxaasaa lagu nooleeyay qaybo ka mida ah. iyo wax ka sii daranoo afka aan soo marin karin idinkuna waxaad moodaysaan in janno lagu jiro wuxuu yidhi abshirbacadle low naxariistay eebow rag maxaa haysta way qarsanhayaan rag maxaa haysta way qarsanhayaan allow yaa rag badan wax waraysta way qarsanhayaan intaa waxaa kuu dheer gabadhaad dhashay oo ama yurub ku dhalatay ama iyadoo yar timid inta ilaahay hanuuniye mooyaan in badan baa dhunsan maalinka dambe boy faran iyadoo wadatay kulema caddaan ama jamaykaan mado iyadoo iska wadataba gurigaada qol ka mida iskala geli mana hadli my life bay leedahay yaani noloshayda sakareedka ee khaaska iya ha soo dhexgelin ah, qolkaasaan anu maaratay boy farayinka la gelhaya haysoo agmari juu uma dhihi karti juu walaa hataa guriga uma diidi karti isla markaaba booliska naynaynba waxaysaa booliska lagu yeedhaya maxaa kaa galaa lagu lehay gabadha maxaad ka rabtaa nolosheeday dabaranaysaa markii dambe waxaa maslaxa laiskugu imanhaya bal la boy fareen wadaoo laakiin guriga ha keeni hawlihiina meelaha kusoo dhammaysta adoo keliya aan guriga imow saasuu ku baryi marka dambe ama wiilkiibaaba keensanba caddaan ama naag jamaykaan madow ama wax ula iman isagoo wataba ma dhihi karto saa ma idhaha u fiirin waalidiinta qaarkood waxay ii sheegen waxay dheheen markaanu waxaan aanu wax qaban weyno intaanu isqusha galla ama baafka qabayska yaanu ooyeynaa oohin waa nin weyna waa saanu ooyay u rafanayu ilintii iyo wixii iyo markaan neefsaduu wejiga intaan saabuun marsado baan ayr iska soo baxanoo ilka caddaynhayu ciilkii hayay wuxuu dhaa oohintaasaan kusoo dhammaysan buuri leanna wax kalood qaban karti ma lehe cunug ma dili karti islaan ma canaanan karti wax meesha mare ma dhihi karti wax taloo kula gudbanba ma lahaba marka baafka dhexdiisa baad iskaga oo imaan doon waad ku rafanaysa wax aad tahay male waa nolosha ka jirta meesha weya xaqaaiqda ka jirta waa xaqiiqata ikhwatifle meeshaasaad idinku ad moodaysaan inay nolol jirto kuwaa kama fiicnidina singal haddaad tahay keligaa tahay carruur baad ku dhali xaggaas waxaad noqon doontiina war omaysa noloshaan baad meel ka gelin adigan intii ka horraysa kama fiicni idan waa nolosha qaabkaa lagu nool yahay waxyaabaha lagu nool yahay waxaa kaloo ka mida xanuunna inay dadku sheegtaan xanuun aynan qabin imise qof baa intay xanuun sheegatay alla uu xaqiiqo oga dhigay xanuunka uu ku dhacay xanuun aan jirin bay sheeganayn waxaa ka mid ahaa su-aalaha laisoo weydiiyey islaam baa waxay tihi meeshii ay tagtay reerkeedii iyo carruurteeda ninkeedii afrikai kaga timid waan waallahay bay ku tiri maskaxdaa lagaga jiraabay oo qof wax garanaya miih dadkaygiiba la laayo marka waxaa igu dhacay bay tiri marka waan waashay idan maskaxda marra waxay tii waa isdabamari marra xoogaa waxbaan yar garan bay tiri idan waxaa loo qorayaa dadka waalwaalan camal laakiin xoogaa haafhaafka marra yar miirsanaya marra lagu dhici qaabkeeda loola tacaamulaya bas waxaa la siinaya marka dawa loo qori wiig kasta dhakhtarka la kulmi marka seedkaha iyo dawa maarata maarata hurdasiinsi waxaasaa la siinaya dawadii bay qaadan jireen qofka noocaasoo kalea shaqo loo diri maayo lacag markaa xanuunkaas qaabilsanba wiiggiiba waxaa laga yaba laba boqoloo gini boqol iyo konton gini in wiigga la siiyo akoon baa loo furaya akoonkaasaa loogu soo ridaya hawlihiibay sidai iskaga qaadanaysa wax xanuunoo hayana ma jirto abaycasho waa iska ordasa waa xoog meedho wey ina garas xooggaasi leeda idan boqol iyo kontonka la siiya reeraheediiba u dirsataa way fikirto waxay damacday inay lacagtii sii badsato xanuunkii bay damacday inay sii kordhiso oo xanuunkii ekastaru noqday inay tiraa maalinkii dambe brogram waxay keentay xafiiskii wax ka qaadanaysay meesha markay timid ee waxay tir ribood waxaan wadaa horta dhakhtarka markuu dawada siiyo qashinkii ku ridaa dawada amaba cuntaba halkaasa iskaga ridi xafiiska markay tagtay waxay tiri xanuunkii baa igu soo kordhayo lacagaha hataa la isiima kala garanay tir labaatanka geni tobanka geni shanta geni maba kala garan karay tir oo markaan dukaan galoo idhahdo ad wax ka gadati meeshii toban geni ahayd soddon geni baan dhiibi bay tiri marka xanuunkii baa ekster ay u marka lacagta maba kala garanay waxaan rabaa qof shaqaalaa oo i caawiya oo ii soo adeega oo lacagta ii kala farsameeya oo ii kala habeeyaan rabaa qofkaa waxaa la siinaya mushaar baa la siin wadaadan xaggee wax ka soo gala mataqaana inay gabadh msli gabadh soomaaliyeed intay qorato inaad tiraado waxaad yeelaysaa gabadhya meella lagama hayee labada boqolee geniya laguu qori doona boqolla anaa qaadan boqolla aduu qaado saa aan ku kala tagno gurxumada meeshu ka soo fiir markaasa waxay tihi wadaadyaho noocaasaan rabaa intay telefoon ay soo dirtay xanuun aan jirin baan marka hore sheegan jiray haddana waxaan ku daray bay tihi qof shaqaale in la ii qabto laba boqoloo geni baan loo qoraya waa laii ogolaaday waxaa lii akoon u samayso labadaa boqoloo geni meella laigama hayee gabadha aan soo qabsada haddaan boqolla iyada siiy boqolla anoo iska qaata ma xalaalba mase waa xaaraam dee weydiis xaaraam weeyaan maan ku idhi oo oh, sheekhu gaalo waan waxbaan ka qaadanayna weligeedba gaalahaas markaasa waxaan ku idhi middan kale eh, xanuunka aad ku qaadanaysa waxba ka jira ayaa dadkama weydiinaysa miyaa xalaal iyo xaaraam waxay waxaanoo dhan waxba kama jiraan qaabkaasay wax ku qaadan oo waxay rabtaa inay weydiiso oo ogaato lacagtaana waxba ka jirin ee qofkan u shaqayna unan shaqaynayn inay fifty fifty u kala qaadaan meele ma ii bannaantahay sharci islaamka waaliday sheegaytaan waxba ka jirin qofkan u shaqaynayan waxba ka jirin qaabkaasay wax ku qaadato caruuro iyo reeray ku masruuftaan lacagta noocaa lagu keenay ma umala in lagu degi in lagu degi ma u malaynaysaan waa qaabnololeedka lagu noolyahay qaybo ka mida ah ka midta way ku jirtaa wey oo waxyaabaha qurbaha iyo sistamyadan u tagnay maaragtay laga dhaxlay wey waxaa ka mida ah dhacdooyinka jira oo life aniga su-aalaha lai weydiiye masaajid baan joogi jiray as-ilooyinka lagu weydiinaya waxyaaba maskaxdaadu aana keen qaarkood aana sheegi karin oo laga yaaba tare warwadaad waxaa macquul maasee ku dhici karta marka inta laakiin caqligiinu qaadi karo maan idinku maaragtay idiin sheegi haddaad faragsamba haddaad tidhaahdi bad dhan oo socota ama webi socda yaa baraf intu ku dhacay dhagax noqdo intaasoo tareen iyo intaasoo gaari dul maraya inteen leg baad rumaynaysaan haddaada wixii aadan arag waana wax dhici kara oo noor weye meelihii lamida ah, webiga dhagax iska noqonaya waxaa dhacday gabar soomaaliyeed baa isoo wacday asalaamu calaykum calaykum asalaam wadaadiyo su-aal baan rabaa inaan ku weydiye fadal waxay tihi anugu waxaan rabaa inaan cunug dhalo cunugaana aabba lahayn oo lila haysan inaan dhalaan rabaa wax nin oon is arkaynana ma jirto arrinta diinta islaamka maxay ka qabtaabay wax ninoon isarkaynana male cunug keligay khaas iya inaan dhalaan rabo oo aniga aabbii hooya baan u noqdo wax ninoon isarkaynana male arrintaas sharci islaamka muxuu bal ii jilci baan ku yidhi qaabkeed ninba haddaada arag qaabkeed maarata u dhalaysa way dhib jirta adigu maxaa kugu dhacayta miyaada la soconin tadawurka iyo meesha la marhayo war lama socdo anigu waxaan ka imid meel qarri shaqood yahade bal ii warra adiga ii jilci bal jilci baan ku yidhi maya dhib male waxay tihi isbitaalkaad tegaysaa biyaad soo iibsanaysaa lacagtaadaad ku soo gadanaysaa biyo biyaha ragga meel lagu kaydiya jirto isbitaalka qayb dhan baa jirta oo lagu kaydiyo way garanayaan gaalada wa isku talaala waa lagu talaalaya cunug way dhalaya marka biyahaasaan soo galan lacagteedaan kala baxaya waa lagu talaalhayaa sidii baan uur ku qaaday cunugaasaan dhalhayaa te anaana marka marka nin iyo inta u leexay iyo fadhiisi iyo istaag iyo waxaas waxay tiri mar rabay tiri cunugaa anuu aan u leehay diinta islaamku maxay ka qabta waxaan ku yidhi waad fiican tahay weli rajaad leedahay dabaad ii weydiinaysaa diiniyan su-aal baan ku weydiinaya su-aasha haddaad iga jawaabta taadana jawaab bay u noqon maayo maxay taabita waxaan ku idhi caaw haddaad nin la seexatay aana kuu mehersanayn oo uu kuu galmoodo oo saa uur aad ku qaadid cunugaa muxuu yahay garac weeyaan batri waa wecel cunuga kanna wecel waayaanba ninka culayskiisa maad diidaya nuxurka maad qaadatay ninkii culayskiisii baad ka carartay inta nuxurkayda loo baahnaa waad qaadatay baan ku idhi kaa wecel haddaad u bixisa kanna waa wecel baan ku idhi dood bay meesha gashay maxaa dhacay aniga khiyaarkay lacagteedaan kusoo iibsaday anaa joosgareeyey kan weeyaan diinta islaamka qofku may qasbaysa waxaan ku idhi hawshaa hadday tahay rabbulcaalamiin baa xarimaya rabbulcaalamiin u dacwo oo halkaad u kac laakiin shareecada islaamka haddaad kan wecel u taqaanid kanna waa wecel wax farqiga u kala yaalla male gabadha waa gabadh soomaaliyeed maxaa bedelay dadkii ay ku dhex jirtay oo jiiraankeeda saa ku aragtay oo naagaha isla shaqaynaya ku aragtay oo intay ku aragtay oo intaasoo carruuroo qaabka ku yimid ba aragtay wax fikraddii bay qaaday wixii baa la ficnaaday wixii baa waxaa la yihahdaa idaa takarara munkaru saara macruufan waidaa qaaba canka almacruufu saara munkaran male munkarku hadduu in badan kuu soo noqdo macruuf buu isu bedeli wanaag buu isu bedeli wanaaggu hadduu in badan kaa maqnaada markuu ku yimaado xumaan buu isu bedelaya for example maalinkaad halkan imanaysa nin kastow wax badan baad khariibsan jirta odaya ama haween qaawan ha aadeen ama qaab kale ha aadeen ama wax kale jirhkaadu uu diidi jiray laakiin maanta aada maarata dan ka lahayn haddaad agmaraysi hadduu yahay maxaa yeeley difaac caadi baa jilcay wixii baa in badan kugu soo noqnoqday indhahaadu maalinka hawmani sawir iyo ama sawd ama wax bay ku dhachayaan oo maskaxdaada geli idan difaac jirhkii baa la qabsaday shaygii wanaagga ahaana hadduu in badan kaa maqla xumaan buu isu bedelaya idan sidaasaa gabadha ku dhacday marka wixii ay ku dhex jirtay systamkii bay la qabsatay tii bay u haysataa marka inay saxto waa waxyaabahaanu ka dhaxallay qurbada suurtagal mana ahaateen gabadha haddii soomaaliya joogto muu malaynaysaan qaabka aynu kusoo dhiiran lahay meeshaa inay tooseed u timaada dhehi lahayd cunug naacaasaan rabaa soomaaliya dib ku dhex noosha si kastoo midda u liidato hadaanku miyaa waan iska soo gebagabaynaynaa qisooyinku aad bay u fara badan yihiin taana macnaheedu maaha dadkii wada tegay oo dhan in wada hallaabeen laakiin waxaan idiin sawirayaa dhibaatada meesha ka jirta haddaad tegtin aduguna maarata meelaad ku darman doonti war loomahay oo mustaqbalkaadu inaad kuwaa noqon doonti iyo in kale war loomahay qisada kale ee dhacday waxaa ka mid a gabadh soomaaliyeedu hooye weliba yaa telefoon iisoo dirtay waxay tiri waa waxyaabaha ta'fiirka ugu yar wey oo miidiyaha la daawanayo iyo telefishinka ama internetka ama derbiga waxa ku dhegan ama jiiraankaada ama dadkaad isla shaqaynaysaan ama kuwa carruurtiina isku meelay joogaan ama beerta iyo gaadhiyanka kuwaad wada fadhiisanaysaan waxa kaa soo gaadhaya taiirka kugu yeelanaya hooyo soomaaliyeed baa isoo wacday waxay ku tiri wadaadiyaho su-aal baan qabaa diinta islaamka waa diin maxaa la yidhi cadaalada wey laakiin diinta islaamka ayadii eexasho waday oo eexashada maxay wataa hooyo soomaaliyeed baan anu hayta carruurta waxay tihi hooyooyinku sagaal bilood baa cunuga caloosha ku wadnaabay haddana maca daalika markuu dhasho dhib baan ka soo marraa cunugaasaa u korinayna aabbihun baa la siin magaciisa ina hebel baa la dhihi ina heblaaye maxaa loo dhihi laayey oo shareecada islaamka u leedahay aabbahuna loogu abtiriyo hooyadii intaa ku rafaadaysa abtirkeeda xaggee u kacdayta maa calaalaqal carruurta laba hadiin midna maa aabbaha loogu abtiriyo midna maa hooyada la raaciyo ama ma la yidhaahdo maarata qaab noocaasoo kalea limaadaa hooyada loo diiday bayt miyayn cadaaladaynay hooyadan wax laga siiyo waxaan ku idhi ma sidaas ahaa waxaan kaa rabaa baan ku yidhi bal adiga magacaada oo saddexan iyo inaayadaada ii sheeg baan ku yidhi maxaa la yidhahaa bay tiri xaawo garas galoolba ah garas iyo galool jooji baan ku yidhi hooyadaa ku abtirso oo xaawo hebel heblaaye maya maya sheekh taas waxay tiri suurtagal moo oo maxaad u diidi baa hadde waxay tiri dadkaad ku dhex nooshay soomaalideenna inaad hooye ku abtirsatay ceeb wey oo adiga naftaada waxaad u diiday inaad carruurtaada u ogolaan baan ku yidhi adiga naftaadaa diiday seed carruurtaada u ogolaan adigiiba haddaad diidday inaad ku abtirsatay hooyadaa iyo ayedaa iyo inaad halkaa haddaad diidday limaadaa cunugaada ugu lordayso goortii bay waagi ku bariyo dib u miirsatay oo intay qosaysa wadaadi raalli ahobay meel kalaad igaga timide raalli ahobayd qaab kaleaan u socday markii laakiin waxay tihi halkaasaan ku joojinaya yacni waxaa weeye hafla ku dhacday oo waa la ta'fiiriyey oo waxyaabaa lagu buufiyey markaasaa waxaa laga soo dhaadhiciyey annagubaa carruurtayda cunugayganiyo cunugayga anuu igu qoran yahay aniga abtirkaygu qaatay magacayga saarnaymkayga waxoo dhan buu qaatay aabba shaqo kuma le wixii baa maskaxdooda meesha dhehelaad war diin iyo kan haddii diintiina aqoon dhan waa waxyaabaha waxaa weeyaan taiirka inugu yeelato qurbaha waa waxyaabaha qurbahaanu ka dhaxallay iyo dhaamijkaiyo dhaawacu noo geysta wey in hooyo soomaaliyeed ay tiraad cunugaan maani laygu abtiriyo marka oo diintii iyo dhaqankeenii waxoo dhan meesha ay ku tagaan qisada ugu dambeeya kusoo khulaasaan kusoo khatimahay waxaa wey gabadh baa nin qaba oo soomaaliya walaalkeed baa dibadda geeyey sii qaaday waa zawjadaydiiba kusii qaaday aad bayna middaa u badantay anaa qabuu broseska u xareeyey sidiibuu kusii qaaday ninkeedii iyo carruurteediina way ka tagtay inay nin leedahay iyo waxaa oo dhan lama qorin isaga walaalkeed inuu qada roseyska la sameeyey waa qaaday xaggii buu geeyey xaggii markuu geeyey nin iyo carruur bay ka soo tagtay ninkii iyo carruurta see lagu soo dhoofin carruurta horta lama sheegan karaba oo carruurkeed maba jiraba maxaa yeele ninkii qababaa kanoo keenay wax carruurou sheegtayna ma jirto ninkeediina waxay ugu dacwatay waa aabbahay nin soddon iyo toddoba jir waxay u qortay konton iyo sagaal buu jiraa soddon iyo toddoba jir wey markaasay tiri waa fifty nine buu jiraa lixdan hadduu gaana beeshin buu gelahayaaba shaqo loo dirsan maayo waa nin dhallinyaro soddon iyo toddoba jir aabbanibay ugu dacwatay waxay wadda barasaskii waa loo ogolaaday aabbanimadki waa loogu keenay gurigii baa geed dheer ood maaragtay aad mooda inuu geel raaci jiray baa gurigi loo soo dhex fadhiisiiyey waa ninkeedii dhinacana muxuu u qarinaya dowladda aabbaheed unu yahay sanadkii u horrey markuu joogay lixdan buu gaadhay xaalid beeshin wey wax shaqoo loo dirsan kara male meeluu u kici kara male waa inuu guriga iyo meelaha iska jogjoogo soddoniyo toddoba jir wey waxbarasho u kici maayo hataa waxbarashada loo dir waxbarashada dadka waaweyn iyo maaragtay lixdan jira iyo toddobaatan jiraha loo dirayaa shaqo loo dirsan male beeshin baad gaadhali leh bas guriga muus u dhex joogaya aabbaheed weeye aabbaa u qoran haye inay carruur isu dhalaanna way rabaan see carruur isugu dhalayaan bal idinka xalkeena arrinkaas walaalkeedii ninnima ku geeyey dowladdii bay u tagtay waxay tii ninka waan isleennoo waan isfuray isagiina waa yimid oo foomkii uu saxee waan furay bu kala tagnay xaggii dowladda walaalkeed inuu furay baa loo qoray waayahay walaalkeed ha furee ninkan maaragtay garaskan u dhex fadhiya meesha waa ninkeeda dhinacna waa aabbaheed wey carruur inay isu dhalaan bay rabaan seel carruur laysugu dhali ma aabbahii ba carruurtan iga dhalay bay dhih bal kaale si hawshi jiq wadaadiya waxaa lihi xalkeen oo intaan aanu xalka keenin ma aabbaan anu nin ka dhigi kara mise nin baan aabba laga bedlay qaabkeeda u xallina bal idinku xalkeena waa waxyaabaha ugu khatarsanaa weeye aad iyo aad yani war hata maydna ka fikirin hataa xaaraam biqadri nadar waa xaaraam iska dhig laakiin mustaqbalkiina noloshiina qaabkaad u noolaanayna hata maydna ka fikiri maayo markaan qaabkan waxay arrintaa ahayd mar un dibad igee macnaheedu mar un igee dibad wey yani reerkii nolosha ay ku noolaan lahaayeen aad bu adkaatay marka waxaan ku idhi bad idinkaa soo galaye waxaa la yidhaha maamaaha khaldan oo soomaalidu ay tiraahdo nin tuurle maxaa la dhihi jira ma horta maamaaha jirta miya hadda ka hor baa maamaayo badan lagu qabsadee marka waa inaad iska jakinto maalmaha kastaad iskala iman nin tuurle siduu u seexda isagaa yaqaan macnaheeda qaabka u seexda isagaa garanayo waxaan ku yidhi idinkaa yimida qaabka oga dabaalinadan keen akhiiran waxaan maqlay reerkii inay broseskii mareer ay noqotay gabadhii inay afri ka aaday oy ku tiri nin baa suug ilanay walaalkeed waa iska furtee kanna waa aabbaheeda ma dhihi karta waa nin iyo waxa boos oogama bannaanaba afrikay tagto waxay tiri nin baan soo guursaday waa beenheed nin baan soo guursaday bay tiri ata nin soo guursatay ninkaa lagu keene fayl furan maya maya maya ninka waa nin waxaa weyaan dadka asal raaca weeyaan gaal iyo waxaa lama tusi karo maba ogolaba inuu dibad yimaado tee dibad ka keeni kana dhex fadhiyo guriga weeyaan xaggee dibad la keeni asal raac weeyaan batri wadaad waxaa weeyaan extream oo aad u fogo diinta ku ad adago inuu gaal iyo meelaha waxaan o dhan u ogolo marka saa dartee afriku iska joogahayaan maxay samayn marka kii guriga u joogey mar allaale markii uur ku soo baxo oo bil iyo laba bilood uu marhayo uurkiiyo tegi afrikii aadi afrikii shan bilood afar bilood kusoo maqnaan uurkiiba soo weynaaday marka iman marka cunuga marka yaa dhalay bay leedahay kii afrika jirey iman waayey kaasaa dhalay bay leedahay halkama imanaysaa meeshii bay ku dhalaysaa kii afrikaa loo bixinaya garas baa loo bixinaya ninka afrika jire baa la siinaya magaceeda kanna gurigu saa ugu dhex fadhiya sidaasay reerkaa ku noolaaya wuxuu rabbulcaalamiin qadaray ninkii inay xanuunna khatara ku dhaceen yani isla hal ninkaas noolal miyuu ku noolyihi noolal kuma noola waa nin da'yar oo loo qoray beeshin loo qoray oonan shaqayn karin gurigun dhex fadhinhayo zawjadiisa inay tahay inaan u qorayn meel kale u kici karin aabba la xanaaninhayo wey fikirkii hadde xal u qaban karana male isla hadalkii marka xanuunna khatara ku rid xanuunno khatar ah ayay ku rida markada barlays oo noqday oo aan caadi aan ahayn oo waxyaabahan dhaxalad waa ninkii laxaadka qabay ee ficnaha caafimaadka qabay nolol noocaasa intee in leg buu qofku noolaan karaa waa nolol aad u liidata waxaan ku khulaasaynayaa reer south africa haddaad tihiin waraaqa unbaa idinka maqan xoolo waad haysataan warwaraaqiya xoolana xoolaa muhiim waxaan idin qurbaha sood africa idinkaga ekaada qurbuhu sood africa besaa ku ekaada wallaahi waxaan la kulmay holand niman gruub ahaayo halkan ka tegay sood africa ayaan holand mutamer sidan oo kale aan tegeyba qaarkood aan la kulmay ilin baa ka qulqulaysa qaarkood markii si khaasan ay la kulmeen ilin baa qaarkood ka qulqulaysa oo nin ka a wuxuu igu yidhi gaari waxaan watay buu noocaas dhowr dukaanna laba iyo saddex dukaanna waa ii buu waana laii shaqayn jiraybu wixii o dhan intaan soo xaraashay baan layn aan yurub ku imaado ku imaada aan ku gatay buui akhiiran waxaan wadaba holan baan ku imid buui meel xeraa laigeeyey buui subaxii saxan yar baan qaataa buui markaasaa beriis adu miyaa cuntaa doofaarka yaa laydhihi buui ma cunta xagga istaag markaasaa waxaa laysiima fajiteria laysiima khudaar iyo waxyaabahan macaan lahayn wiiggii marka labaatan yuura miya mase soddon yuuraa laysiima khalaas goor interview laga qaadi iyo sharci meeluu jiro iyo wax mustaqbalkay u yahay war xeradaana kama bixi karin ilaa ogolaansha aan ka helo wiikaniga besa loo geliy sabti axadda besa loo geliy magaalada dhaadhaco ka waran waa ninkii dhanaaye gaariga watay meel kasta u gooshaye shaqaale u shaqaynayeen ee bishii intaasoo inkam soo gelahay baa xero lagu kursay gooray soo afjarmina war umuhay markaasuu wuxuu leeyahay yaaman shilin heline meeshii south africa haddii lagu celin lahaa haddaan xoolo samayn lahaa buui waxba ima ahaatay buui mana noqon karo waxna ma hayo halkaasuu ku dhex jira waa un xabsi weynoo dhex ordi weyaan xabsi weynoo dhex ordi wey noloshaasaa idinka horaysa meeshaad buufisku gelaysaan iyo waxaashaad u ordaysaan waa meeshaas wey marka waxaan idin lehay ikhwati filaahi war bismi illaahi intaad tidhahdaan wallaahi cadiim anuu naasix baan idin ah waana soo arkay nolosha yurub halkana sood afriyaana muddo dheer jooginba noloshaad ku noolshiin waan ark iyo dhaqaalahaad samayseen waxaa idin daliilan meeqa markas baad gadateen imise markas baad gadateen reer yurubna kuwii joogay labaatan sano kadib bay hadda bilaabay inay wax iibsadaan idinkana idinku hadda dhow ahaa intaasu maraakiis baad gadateen dhaqaale aanaa caadihayn baad haysataan war bismi dhah dhaqaalihiinna waraaqo macno ma leh imisa howmani shaksi baa yurub jooga oo waraaqo haystaan oo tarasboodla waxay tigidku goostaan bilay waxay ku safraan ku dhaqaan waxay ku tigidku carruurtiisa iyo reerkiisa hoggaanla yurub wey laba isma weydiisay inuu soo celin laakiin tigid buusa haynin dawlad tigid ka bixinna male aduguna lacagta baad la fadhidaa waxaad leedahay inaad tigid goostaan raa wixi ku wareegi lahaa war waxba kama jira waxaas waraaq aana lacag loo haynin waxba ma tarayso idan lacag markaad haysatid wax kasta wuu kuu saalanya wax kasta waa kuu saalanya idan lacagtan ku ciyaarina haddii aad ku ciyaartaanna nafsigeeda baa arki doontaa dhaqaalahan ilaahay idiin sahlay iyo nicamkan ilaahay idin siiyey alla subxaana wa intaana aakhiro la gaarin cuqubadeeda adduunkaad ku arkaysa war xoolahaas iga ciyaarina oo labaatan labaatanka kun iyo soddon soddonka kun ee dollar ead ku gelaysaan shil iyo marat shul aad ku gelaysaan oo maarata aad ku qamaaraysaan joojiya iyo nolosha cusub ee dib u bilaabaysaan joojiya war dhulkan baad joogtaan oo lidinka lahayn oo meel kasta aad tagteen oo dukaamo ka furateen oo hataa meelihii bini aadam tegi karin aad tagteen ood gasheen intaasoo dhan waad ku nooshiin wixii idinka dhintay ma wixii kale nolol fiican buu ku nool yahay war intaa shaqaysataan dhulalkiina ku noqdo ilaahayna barya inuu rabbulcaalamiin idiin sahlo noo sahlo dhammaanteenba dowladdan ilahay noo hagaajiyo safaarad timaado casiiziin aad saa ku noqotaan waraaqo halka ka heshaan oo safaarad iyo baawir kiina uu soo noqdo halkaasii ka dhowda baasha ilaahayna subxaana wa tacaala aan weydiisanno rabbulcaalamiin inuu nolosha naga bedelo laakiin ikhwatii filah xaqiiqatan nolol idinkama jirta meeshaas nolol idinka waxaa intaa ka daran qabowga minus wuxuu gaadhayaa minus bacda minus intaasuu gelhaya markaasaan noloshii o dhan baa kugu adkaan qabowga yaa kugu adkaanaysa idan ikhwatii filah ciqaab baa idinka horraysee raxmad idinkama horrayso war barwaaqaad ku jirtaan qofkuna markuu nicmada ay ka zuusha iyuu miyirsadaa laakiin miyirkaan wuxuu kuu tari goortaan tala hayana tabar baan hayni bur goortaan tabarta hayana tale maan hayni bur nin marookaan yaan la sheekaysta wuxuu yidhi saddex carruuraan dhalay bu goortay yaryaraayeen waxaan lahaa buuhi marooko markaad guryo ka dhis saddex guri iyo gurigaad degtaan iyo afar kira ka qaadataaniyo markaad samaysa carruurtaa weynayn kadib iska noqda markaas intii aan lahaayo xoogahay carruurta waa weynaadeen bu guryihii markaan diyaargeliyo oo idhaa tagtaan waxaa la orod adugu marooko u kac guryihii xaggaad ku dhisa noo soo god baa la bu cidda ku raacaysa orod aniga duqdiba hadda iska fafadhin bu markaasuu wuxuu waktigaan talada hayeyne waktigaan tabarta hayeyne oon carruurta kaxayn lahaan talaana haynin bu maanta oon tala hayana tabar ma hayo oo tala inaan noqdo aan hayo laakiin tabar baan haynin ciyaalku waxay raacayaan ma luhi marka ikhwati filaahi eebo rag waxaa wa haystaa way qarsanayaa ilahi subxana wa tacala waxaan weydiisanaynaa biasmaa alxusna wasifaati alcula inuu xaqa alla subxaana wa tacala na tusan wuna irdaaqa xaqa raacitaankiisa allahuma arina alxaqa xaqa warzona itibaaca waarina albaaila baaila warzona ijtinaabah allahuma rabbana aatina fi dunya xasana wafi alaakhirati xasanatan waqina cadaab annar wsala allahu cala nabiyina muxamedin wcala alihi wasaxbi ajmaciin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu wjazakum allah khayr ilahna subxaana wataala hayna xifdiyo amniga ilahi subxaana watacaala amni dhulkiina nabadgelya dhulkaad joogtaa ilahay nabada idinka dhigo tuugada burcadka ilahi subxana watacala idinka qabto wixii dhibaato muslimiinta ku wadana ilahi subxana watacala ka xijaabo wixii shar soo wada sharkooda ilahay ayaga dib ugu celiyo muslimiinta ilahi subxaana watacala midnima allah ku irsaaqo ilahi subxaana watacala kuwa mutacaawiniina cala albiri wataqwa allah idinka dhigo ilahi subxaana watacala kuwa wanaagi iyo khayrka isku taageera wixii shar iska qabta ilahi subxana watacala ha idinka dhigo dhammaanteenba ilahina subxana wa taqwadiisa aan isu dardaarmaynaa إن شاء الله تعالى خير بلما إذن رجالنا وبارك الله فيكم جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ جزاه الله خيرا إلهي سبحانه وتعالى بركيه حاضرس قيم كأه الله سبحانه وتعالى نقدقه كوا وانذا مقلا تفي عنا قاتا إن سؤال الدور أه با ليسوا قبي إن شاء الله تعالى sheekha ayaan weydiin doonaa inooga jawaabaya su-aasha ugu horeysa wuxuu leeyahay walaalkan maxay shareecadu ka qabtaa lacagta lagu bixiyo bogta bogta ama isxambaarka lagu aado yurub ama u s a waxaan u malaynayaa qofkaa wuu ogsoon yahay lacagta noocaasa waa waxaan sax ahayn wey maxaa yeele waa qamaar wey hataa garanti kuma siin karo qofkan ku wada inaad meeshii tegaysa hata garanti kuma siin karo marka arrintaa arrin khatara weya intaa waxaa si dheer waddankaad ku socotaan waa waddan gaalow oo diintaadu waxay noqon doonto war looma hayo waxaa intaas saddexaadoo sii sare sistamka naftirkiisa aad ku socotan sistam khaldan wey waxba dhici kartaba inay waa zawjaday maaragtay waa ninkayga ay ku wado ama waa zawjaday aad ku wadi iyo wixii lamidka laa shaka xoolaha waa xoola lagu qamaaray wey aakharana waa lagu weydiinayaa xoolaha meeshaad ka keentay iyo meeshaad ku bixisay baa lagu weydiin marka isxambaar wuxuu yahay adigaa aakhira meel u yeeli marka waa arrin khatar wey xoolahaada ha iskaga qamaarin ha ku ciyaarin waxaa kaaga fiican inaad africa meel kaga samaysati oo marata raasamaal kuu noqota kaga fiican waxaad wuxuu noqon doona aad warhaynin diintaada waxay noqon doonta aad warhaynin waddan gaal uu yahay oo laga digay uu ka ceeda intuba intaasoo dhan ay maarata ay xumbaarsan tahay laa waa xaaraam wallahu aclam walaalkan kale wuxuu leeyahay sheekh waxaa nooga warantay salbiyaadka ama dhibaatooyinka qurbaha ay leeyihiin khaas ahaan yurub ama u s a wax ma nooga sheegi kartaa ijaabiyaadka ama faa'iidooyinka ay leeyihiin qurbo qurbo muxuu faa'iido leeyahay qurbo asagaa ah waxaa lii lala hadlay qurbo waxaa lii faa'iidadaa bal noo sheeg gablan iyo gabow baa laga helaabu aniga ninkii ii yimaada gablan iyo gabow buu helaabu qurbo faa'iidada uu leeyahay maxay tahay qurbo faa'iidada uu leeyahay si kasta haddaad xoolo ka tabacdi ama wax ku baratid hal qof oo kaa gaalooba ra'simaalkaad waa khasaara ma dhihi karta waan faa'iide marka intaasoo soomaali oo kristana jir ururka soomaalida kristanka jir waxa la yihahda waa urur dhan oo soomaaliya youth iyo waxoo dhan leh haween bay leeyihiin rag bay leeyihiin dhallinyaray leeyihiin oo maaragtay eh, wada gaala kristan ah anigaa indhahayga ku arkay soomaali iyagoo socdaan oonu lacag uruurinaynay baan gruub soomaaliya meel socdaan ku soo baxnay war istaaga bal soomaali miyatiin haa midaan tu dhinac niga wuxuu yidhi boodhinkayga koray ku khaldan anu soomaali soomaali aan ahaada laakiin kristan baan ahay idan islaamnimo iyo waxaa shaqa kuma lihin kuwii kale way ku qoslahayaan wuxuu ka hadlay dhegaysi leh baan ahay diin ma rumaysnay kristaankaasaan ka mid ahay bannaankaa laga marwi yani haddii intaasoo qof kaa gaalowday faa'iidadaa soo heshay maxay tahay maxaad faa'iida heshay waxbaa soo bartay iyo xoolaan soo helay waxba kama jirin waxaas ra'ismaalkaadi baad khasaarsan tahay idan imisa qof baa khasaartay imisa qof baan ku khasaaray meeqaa naga gaalowday meeqaa qoomuluud noqotay ilaahay maarata meeqaa noqotay kirista noqotay meeqaa qaab khaldan u kacday lama xisaabi karo saas darteed wax hadda iijaabi aad dhihi kartay qaabkaasa la noqday qaabkaasa la noqday wax la taaban kara maha wax la taaban kara maha wallahu aclam wuxuu kaloo leeyahay dhanka isku xidhka bulshada waan ku liidanaa sheekhow maxaa waaye aragnimo ah ama tale ah oo na siin kartaa si aan u xoogaysano dad isugu xidhan aan noqono waxaan leeyahay middaas midnimadka isku xidhnaanta qurbahan aad timaadeen nin kasta qiimaha ay leedahay wuu ogaaday isku xidhnimadka adagaa ku nool ee ayadu kuguma nool markay walaaluhu wada tacaawunaan oo isku meel wada timaadaan oo salaada wada tukataan oo madaaris wada samaysataan oo masaajid aad wada samaysataan xaqiiqatan kayaan jiraati hataa dawladda baa idiin baahanaysa hataa dawladdu meel aad idinkala xidhiidhow baawir baad leediin iyo xoog baad leediin informationkan hadda soo ururiyey waxaa ka mid a ah inay nimanka eshiyaanka walaalaheena muslimiinta baawirka ugu xoog badan ahaayeen jaaliyadda ku soo xigtay inay soomaali u tahay oo intaad joogteen iyo durbasaad u soo baxdeen inay islahayn taana waa midnimadka marka waxaan leeyahay qof kastow arrintaa wuu ogyahay qiimaha ay leedahay saas darteed qofka samboorka qaba iyo ka qaabka khaldan u jiran iyo ka qaabka khaldan u fikiraya iska dhaaf waxba ha fiirinina inta fiican baa badan ka socda marka isagaa soo raaci doona tareenka markuu soo dhadhamiyo oo gurigiisa biyuhu ugu soo galaan isagaa iman doona marka midnimadku idinkaa ku nool ee idinkuma nool midnimona waxaa weeyaan laguma khasaare waa lagu faa'iida dad jira haddaad rabtaan inaad noqotaan midnimo ku dadaala inaad kayaankiina xoojistaan dhaqan baad leedihiin waxbaad leedihin maclasafin shadiid innaga soomali haddaan dhaqanna ma ilaalino diinna ma ilaalino nimanka turkiga iyo eshiyaanku waxaa laga yaabaa diintooda dhaqanka inay kaga sii xoog badan yihin caalamku cunto ay leeyihin khaasu dhar ay xidhaanoo khaasu ay leeyihin luqad khaasu ay leeyihin innagu dharra ma lihin cuntana ma lihin luqadeennina waa sii dabargo oo hataa luqa soomaaliya hala dhiga ah, ah, wadaadii carruurta luqada haygaga dhigin ama hayga ah, maarata luqa somaliya haygaga hadlin ba ku dhig cunto ma lihin bariis baa cunto noo iyo baasto iyo canjeero saddexduba waa martibi nugu yimi bariis ingiriis baa keenay maarata baasto talyaani baa keenay canjeero etoobiyan baa noo keenay wax cunto inagu aan leenahay ma jirto soosama ogsoonidina waddan kasta oo tegtayna cunto khaas way leeyihin waddanka haddaad ku joogtaa cunto ma leh cunto khaas way leeyihin meel kasta taga africa iyo caalamkaba cunto khaas way leeyihin laakiin inagu walba kaas cunto khaasaa soo hel oo inagu aan leenahay waa wax nololaada keena wadawaafi dharkan aan qabno waa macawisaan aan iyo go-aan shaalkiiyo waxay nooga yimaadeen indii iyo yaman bay nooga yimaadeen maba lihinba dhar khaasaan xidhanno cunto khaasaan cunno maba lihinba gebigeennaba idan waxaan ilaalina marka maba marka qofka muslimka khaasatan soomaaliya waxaa lagaa rabaa muslim soomaaliya inaa noqoto dhaqankaadana wuxuu ku ilaashsami karaa luqada ingiriisku wuxuu ku maamaha wuxuu yidhahdaa waa aad buu u maskaxdiisa u weyn tahay oo caalamku soo gumaystay sida qofka loo hantu yaqaano wuxuu leeyahay qofka luqadaada hadduu yaqaano niski adaa iskale buu kuleehay niska kalea lagula leehay kula loolan dadka kale kula haystan kuleehay nis adaa iskale mar hadda luqadaada maxaa luqadu dhaqankii ka tarjumaysa wixii xun maaragtay ereyga xun ereyga fiican salaantii soo dhowayntii wixii waa luqada dhaqankii xambaarsanta idan luqada ingiliishka haddaad ku hadlayso qofka adaa iskale buu kuleehay niski niska kale lagula haystana dadka maaragtay la qaybsuu kuleehay idan cunugu intuu luqada soomaaliga ku hadlay dhaqankii u garanayo for example hadda tusaalaan cunug baa ingiriiska intay ka qaadeen baa soomaaliya la geeyey meel magaala le cunugu yurub uu ku dhashay doofaar waxa la yihahda ma yaqaan doofaar ma garanaysaa ya soo lama wada garanayo doofaari maxaa kaloo loo yaqaana khanziir waa af carabi wey soomaali doofaari maxaa kaloo loo ya doofey <laughs> waa la kolmidaas qolyo kalaa wax kale u yaqaan almuhim xudud markuu meel tegay war doofaariyo mid baa wuxuu ku yidhi adeerki miyaa masaabitigi doofaariyo doofaar ku dhalay horta keed ahayd buu in ayaad ahayd adaa doofaar doofaar dhalay buu ku yidhi cunugan doofaar wax layaad mamu garanhayaba iyo qaabkan maba yaqaan odaygan baa ku yidhi abti iyo adeer wuxuu ama anqanee waana meelshuu qaabkaa looga dhama mudug bahayd markan adugu meel bahayd doofaar iyo doofaarku dhalay in ayaad ahayd adaa doofaar doofaar dhalay buu cunugiibuu soo qabtay odaygiio soo qaada wuxuu u keenay waalidkii u keenay war cunugka wuxuu yidhi hadda doofaar doofaar dhalay buu yidhi bal cunugka ka wad war maxaasaa adeerka amase abtigaad u tiri asagaasaa yidhi bu doofaar doofaar dhalay baa tahay buu yidhi anna intii ilaag baan ku idhi buu wax doofaar la muu garan cunuga hadduu luqada garan lahaa soomaaliga iyo doofaar wixii hadduu garan lahaa muusa dhehen marnaba qofkaas muusa dhehen marka luqadu kalsarkiiba wadataa iyo dhaqankiiba wadata kulamaa luqadaada aad ku liidatayna kulamaa dhaqankaada waa kaa tegay kulamaa luqadaada aad ku fiican tahayna kulamaa dhaqankaada weli waxbaad ka haysata waxaan lehay madaaristiina iyo meelahan dhaqanka luqada ku dhiga af soomaaliga gabayaashii mahmahayaalkii wixii oo dhan maratamaratay xushmadii kala dambayntii familkii qababka maratay laisu martiqaadi jiray waxaas halku dhegayaalkii waxaas xikmadihii waxaasoo dhan baa laydinka rabaa ina carruurtii inuu dhigtaan si ay soomaali rasmi u noqdaan wallahu aclam wuxuu leeyahay walaalka shiicada muslimiinba mise qayb ka mid ah ayaa ah bal nooga sheega inta aad ka taqaano insha allah mawduuceennu shiico calaaqa lama lahayn shiicadu waa mawduuc dheer wey laakiin isku soo ururi guud ahaan muslimiinta lagu tirin markii gaal iyo muslim loo kala xisaabtamay muslimiinta lagu dirsanaya yaa lagu tirsanaya laakiin markii muslimiinta dhexdooda xisaabtamayaan sunni iyo shiici dhinac baa la iska marinaya shiicadu firqooyin ka midana waa gaalow sida raafidadoo kale oo cali bin abidaalib inuu ilaah yahay bay aaminsan yihin qaarkood waxay aaminsan yihiin ninka walaayat alfaqiiha ee marjiciyada diiniga u ah wax dembi inuusan ka dhicino macsuum yahay oo hataa malag uu ka fadli badan yahay oo rasul uu ka fadli badan yahay bay aaminsan yihiin qaab kuwa noocaasoo raafidada waa gaalow iyo kuwo kaleba laakiin guud ahaan markii muslimka la xisaabayo waan kusoo tirsanayna oo huwantaan ku tirsanayna saan u badsanno oo sawaadka muslimiintaan u badin shiico hebelo kanoo muslimiin weeyaan baan leena markaan gaali muslimka la xisaabtamayna laakiin markii sunni la yidhahdo ama muslimka dhexdiisa xisaabtamayaan gees baan iskaga saaraynaa qaybo ka midana waxaa weyaan gaalo weeyaan laakiin ayagoo dhan waa gaalo la dhihi qolo kastaba xukunkooda ayay leeyihiin wallahu aclam kaadida xoolaha wax yar haddaad rabta inaad ka baaraan degtay shiicada iyo qaababka yihiin waxaad u noqotaa kitaabkii la yidhahdo alfiraq walaxzaab واladyan اlmucaasira mucaasira oo laba mujalada oo maaragtay nadwa ashabaab alcaalamiya buxuud kale lagu soo diyaariya laba mujalad wey marka aad buu firqo kastoo caalamka ka jirta qadiiman wa xadiian noocay doonta aat ama gaala muslimiin ahaadeen meeshay ka soo bilaabeen iyo cidda majaraha u haysa iyo waxa hadafkoodu yahay o dhan buu ku caddaynaya halkaasaad ka helaysaa wax kaste waa laba mujalado kitaab aad u qiimo badan wey kitabka wallahu aclam wuxuu leeyahay kaadida xoolaha la dhaqdo ma layska dhaqayaa mise kaadida xoolaha la dhaqdo xoolaha la qado la dhaqdo la dhaqdo qofkaas shaafici weeye ninkaas waa nin xoogaa warka wax ka og kaadida xoolaha waa daahir wey sida raajix waa daahir weeyaan rasuulkeenna calayh isalaatu wasalaam geela iyo kaadidiisa iyo caanihiisa iyo dad la soo cad shay xaaraamana laiskuma dawey idan min huna xadiidka waxay ku tusinaysaa xadiid saxiixana weeyaan inay kaadida geelu daahir ay tahay mar haddii kaadida geelu ay daahir tahayna lodi iyo arigeena waa lagu xumbaaray sida raajixa sidaas weeyaan ama haddaad fiqi iyo aqwaal culamo iyo aad maaragtay aad haysatid haddee waxaa la yihahdaa kalaamu lculamaa yustadalu laha walaa yustadalu biha baa layaha culimmada hadalkeeda haddaad rabta inaad deliishata deliil baa kolka hore loo raadiya markaad masalada deliilka usoo heshay baad daraa wabihi qaala shaaficiya la yihahda masalada deliilkeedu waa naca sidaasuuna shaafici qaba masalada deliilkeedu waa naca sidaasoo abu xaniifa qaba laakiin iskalama soo istaaga shaafici baa saa yidhin la kalaamu lculamaa yustadalu laha walaa yustadalu biha baa layihahda culimada hadalkooda daliil baa loo raadiyaa si u ee ayaga daatadooda daliil lagama dhigto idan saa darteed markii masalada nuxurka isku soo uruuri xoolaha kaadidoodu waa daahir wallahu aclam saa'iilkan wuxuu leeyahy ilaahay wuxuu yidhi wamaa kaana allahu mucadibahum wahum yastakfiruun aayaddan maxilligaas ayay ku ekayd mise inta aan ilaah u istikfaarsanayo ilaahay ma ciqaabayo istikfaartaadi waa istikfaar ilaahay subxaana wa tacaala ad rumaysantaho iimaan ehluiimaanaad oo dembi towmadkeen marka qof ilaahay subxaana wa u toobad keenay oo dembi dhaaf weydiistay oo dunuubtii ka soo noqday ilahay subxana wa tacala uu ka aqbalhayaa lakiin adoo macaasida iskaga jira jaas wey haddaad tirahdid astakfirlah iska tirahdid macaasidina gacmaha ku ribadi baad ku dhex jirtaa sigaarkii baad ku dhex jirtaa qaadkii baad cunaysaa astakfirlah baad leedahay ilahay dembi dhaafaad kaasoo kale jaas wey marka toobadkeen weyaan aayadda halkaa kuma eko waxaa weeyaan cid kasta oo ilaahay u toobad keenta hadduu gaal ahaan uu toobad keeno gaalnimata ka yimaad soo islaamo hadduu muslim ahaana macaasidu ka jiray uu ku jiray ka toobadkeen toobadii shuruuda hadii laga hal ilahi subxana watacala wuu ku dembi dhaafaya wallahu aclam su-aasha ugu dambaysan kusoo gabagabaynayna qofka qur-aanka xifdiyey haddana ilaabay muxuu ciqaab leeyahay de qofkaa ah khatar wey qof qur-aanka intii iloobay haddana intuu xifdiyey haddana iloobay waxaa weyaan aad bay khatar u tahay qofkaas marka waxaan leenahay qur-aankiisa dib hau muraajice qur-aanka dib hau muraajice intaad kalaamka ilaahay xifdid inaad ilowdi oo sii daysid arrin aad iyo aad khataroo wey arrin aad iyo aad khatar u ah weeyaan fakadalika waxaa kaloo dhinaca kale qur-aanka inaad barati ooda u baranin alla darti aad u baranin saas darteed dadka ugu horreeya awalu man tusacaru bihi jahannabu rasuulkiisa xadiidka saxiixa waxaa ka mid ah xaafid qur'aan oo qaari shahiid iyo wixii lamidka iyo caalim intaasoo dhan baa ka mida ah. oo ninkii caalimkaa waxaa laleehay cilmi waad baratay laakiin liyuqaala caalim baad u baratay waana lagu yidhi adduunka waa kuu dhammaatay marka shahiidkii waxaa laleeyahay maaragtay shahiid waad ku dhimatay oo maarata waa dagaalantay laakiin liyuqaala anahu shahiid oo dhimaad waana lagu yidhi waa kuu dhammaad qaarigii inaad waa qaari in lagu dhalaad quraan ku akhriday waqad qiila laka waa lagu yidhi idan in niyada qofku hagaajiyo oo jahlina inuu iskaga rafciyo ilahayna subxaana wa tacala ugu dhowaadaa cilmiga iyo qur-aankaba loo bartaa ee waxyaabaha kale ha la iska ilaaliyo niyadan had iyo jeer ha lala xisaabtamo oo shaydaanii nafba had iyo jeer balaayo iyo been kuu sheegi marka hataa waswaas hadduu kugu ridaa oga tegin camal ee dib isu sax dib isu sax ilahayna subxaana wa tacaala shaydaan iyo naf iyo wixii qaab khaldan u socdaba ilahi subxana wa tacala naga xijaabo ilahina subxaana wa tacaala xaqa hanugu irsaaqo raacitaankiisa baadilkana ilaah nuqsa hanugu irsaaqo fogaanshihiisa ilahi subxaana wa tacaala kuwa islaamnimadka iyo wanaagga ku midooba allah naga dhigo inahu walidalika walqadiru calayhi sala allahu cala nabiyina muxamedin wasalaamu calaykum waraxmat ullah barkatu jazakum allah khayr khayr allah siiye sheekh jazakum allahu khayran ilaahay ha barakeeyo innagana ilaahay noogu anfaco muxaadaradaas in sha allahu tacala wakhtigii cishaa